الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabu الkhطبة أياami mina wuxuu ku saabsan yahay alkhطبة khudbada la khadbeynayo ee khadiibka uu khudbeyni ayaama mina maalmaha mina maalmaha mina la joogo ayaamu mina waa afar maalmood maalinta yowmunaxriga ah ee bisha dilxijo ay tobanka tahay ee yowmulxajul akbarka ah iyo maalinta kow iyo tobnaadka ah ee maalinta labiyo tobnaadka ah iyo maalinta saddexiyo tobnaadka ah wey afartaa maalmood yaa waxaa la yidhahda ayaamu mina maalinna camalkii baa lagu jiraayo niska dambeba in mino lagu laabta laga yaabaa wixii la xalaaloobay oo la bogay saddex maalmoodna si rasmiga ah loo joogaa ninkii dhammaystiranaya saddexdaba maalmaha marka ayaamu mina khudbada la khudbeynayu leehy musanifka khudbooyinka dhacaya inta xajka lagu jiro culimmadu saddex way isku waafaqsan yihiin maalinta toddobaad ee xujaydu dhammaantood ay maka iskugu imaadeen berri oo kale in la baxo la rabo yoomu tarwiya maalintaa toddobaad khudbaa la sunneeyaa in la khudbeeyo oo xujayda loo sheego camalka ay gelayaan iyo shaqada berri oo yowmu tarwiyaa bilaabanaysa iyo wamaa bacdahum yowmi carafa carafa khudbada labaadna waxay dhacaysaa maalinta maalinta labada ku ah ee yowmu carafa la yihaahdo sagaalaadka yay dhici oo carafaa la taagan yahay oo khatiibku waa khudbeeyaa nabigana waa kii khudbeeyey sala allahu alayh waali wasalam khudbada saddexaad iyo jamhuurta iyo imaamu shaafici isku hayaan oo jamhuurta waxay qabaan maalinta labaad ciidda ka dambe maalinta labaad in la khudbeeyo yowm الthaani maalinta labaad min ayaami tashriiq iyo ma ahe maalinta saddexaad ee yowm nafr الthaani ah labadaas ayay shaafici iyo jamhuurta isku hayaan shaafici wuxuu lehy maalinta ka dambeysa weeyaan yowm nafr الthaani qolada kale aimada kalena waxay qabaan maalinta ka horeysa inay ta saddexdaa waa isku waafaqsan yihiin guud ahaan in la khudbeyni laakiin wuxuu imaamu shaafici ku daray yowmu naxri maalinta ciidda ah ee xujaydu ay jamratulcaqaba tuuranayaan ee yowmu alxaj alabarka ah ayaduna waa in la khudbayo yuu leeyahy waxaana ad moodeysaa alimaamu albukhaari inuu ku waafaqsan yahay arrintaas maxaa yeelay jamrat alcaqaba nabiga calayh salaam waa kii ag oo hashiisii saaraa su-aalahana la weydiinaya dadkan waxu sheegayay marka khudbo weeyaan buu leeyahy afartaa khudba ayaa waay dhadaas waxay dhacaan xajka inta lagu jiro qaala xadaثana عaliي bn cabd الlaahi الmadini qaala xadaثanii yaحyى ibn سacيid الqaطاn qaala xadaثana fudayl ibn غaزawaan qaala xadaثana cikrimة mawlى bn cabaas can ibni cabaasi radي الlahu canهuma cabdالlahi bn cabaas ibn cabdالmuطalib الhaashimi radي الlahu canهuma saxaabiyun ibnu saxaabi ibnu cami rasuuli الlah in adeerkii nabiga salى الlahu alيه wasalam ibnu cabaas ana rasu qaala wuxuu yihaa ku jirta meesha ana rasuula اllahi salى الlahu alيه wasalam khaطaba waa khudbeeyey annaasa dadkiibuu u khudbeeyey yowm naxri yowma naxri maalinta yowmu naxriga la yihahdo waa maalinta ciidda ee tobanka ay tahay bisha ee xowlahana la gowracayo lagu xalaaloobayo waa ku caddahay marka imaamu shaafici madhabkiisii in yowmu naxri ay ka mid tahay maalmaha la khudbeeyo liannahu khaaba ayuu ka cabiray ibnu cabaas qowlka marka shaafici baa raajix ah in maalintaasi maalmaha la khudbeeyo ay ku jirto faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow ayu yowmin haada maanta waa maalintee maalintan aan taagannahay maalintee wey qaaluu waxay dhaheen saxaabadu yowmun xaraam waa maalin xurmad leh maalinu ilaahay xarimay weeye alqitaala fiihi in la dagaalamo dagaalka sidiisaba la joojiyey yowmun xaraam riwaayada imaan doonto allah wa rasuuluhu aclam bay dheheen oo tafwiid bay sameeyeen oo nabiga calayh salaam bay u fawideen oo u bandhigeen oo yidhahda annaga ilaahay rasuulkiisaa garanaya maxaa yeelay waxay ka baqeen annahu sayusamiihi bigayri ismihi magaciisii magacaana inuu u bixin doono maanta maalin la yaqaano mashhuuraya heeda muxuu nabigu u weydiinayaa ama wax isbedelay oo waxyii soo degay marka way ka gaabsadeen laakiin markuu nabiga ku celceliyey <clears throat> yowmun xaraam bay dheheen ama qaarkoodna yowmun xaraam bay markiiba la soo boodeen kuwo badanna waxay dheheen allah wa rasuulu aclam markaasaa labadii riwaayo yaa marra lagu caddaynayo middan marra middan lagu caddaynaya labada waa la yidhi fa qaala wuxuu yidhi fa ayu haada beledkan aan kor degannahay waa beledkee qaaluu waxay dheheen beledun xaraam waa beled xurmo badan oo la ilaaliya allah u xurmeeyey oo laga dawray in xumaan lagu sameeyo sida meel walbaba xumaanta waa xaaraan laakiin maka way sii daran tahay xumaantu sida ajirkiiyo thawaabka loo labalaabo waxaana xaaraama ah waxyaalo kale oo ku bannaan meelaha kale geedaheeda in la guro ma banaana ugaadheeda in la ugaadha lama banaana baadideeda in la qaado la qaato ma banaana ilaa man yucarifuha abad alaabidiin weligii ninkii yahdinaya mooyeene qaala wuxuu yidhi fa ayu shahrin haada bishan waa bishee qaaluu waxay dhaheen shahrun xaraam iyadana waa bil xurma leh ilaan ashhur xurum bay ka mid tahay dilqacda wa wamuxaram saddexdaa bilood ashhur xurumki bay kamid yihiin qaala wuxuu yidhi faina dima'akum haddaad garateen saddexdaasi meelba inay xurmo leeyihiin oo taqaaneen jaahiliyatan wa islaaman mar hore iyo mar dambaba waxaa lamid lamidahoo dadku ay fududaysteen faina dimaa'akum dhiiggiinna inaad daadisaan wa amwaalakum xoolihiinna xaqdarro inaad ku kala qaadataan wa acraadakum sharaftiinna inaad dhaawacdaan oo wax iska sheegtaan calaykum korkiina xaraamun xaaraan bay iga tahay ka xurmati yowmikum haadaa maalintan xurmada ay leedaheed garanaysaan oo kale fii beladikum beledkiina xurmaduu leeyahay haadaa ee kanaheed garanaysaan oo kale fii shahrikum haadaa bishan xurmadeedaad garanaysaan oo kale saddexdaasna winaga xaraam wey ogaada dhiigga dan lagama lahayn oo maalka dan lagama lahayn oo isyasidda iyo isxaqiraadda iyo naanays xun in laisku bixiyo aqan caadiga iska ahaan jirta saddexdaasba kama liitaan buu nabigu sala allah aleh wasalam waa lamida ogaada iska ilaaliya faacadaha waa ku celceliyey miraaran buu ku celceliyey waxaa dhici karta ilaa saddex jeer nabiga calayh salaam wuxuu ahaa idaa sa'ala sa'ala halaaan wa idaa takalama halaaan wa daca daca halaaan caadadiisa saddex jeer buu ku celcelin jiray acaadaha miraaran ba ku celceliyey nabiga calayh salaam uma rafaca ra'sah markaasuu madaxiisa kor u qaaday nabiga calayh salaam cirkuu fiiriyey ila samaa faqaala wuxuu yihi allahuma hal ballaqtu lianna allaha subxaanahu wa tacala fowqa asamaawaati sabci mustawin calىa carshihi istiwaan yariiqu bijalaalih cirkuu fiiriyey nabiga calayh salaam markaasu wuxuu yihi allahuma hal ballaqtu ilahu ma gaarsiiy buu yihi allahuma hal ballaqtu waa ku celiyey balliq maa unzila ilaykada ay tidhi ma ka soo baxayo ma oofiyey gebagabadii buu maraya nabiga calayh salaam cumrigiisii risaaladii uu waday iyo masiiradii iyo maraaxishii dacwada gebagabadeydii baa la maraya qur-aankiina waa ka ilahi y alyawma akmaltu lakum diinakum marka irhaasaadkii iyo muqadimaadkii calaamaadkii dhimashada iyo bilowgii nabiga inuu ka guuri doono daartan ayaa u muuqata rasuulka sala allah alيh wasalam waa yidhi lacallii laa alqaakum bacda caami haada sanadkan kadib inaanan inala kulmin oonan ina arkin baa laga yaabaa oo dhintaa dhici karta buu nabiga alayh salaam markana wuxuu leeyahy allahuma hal ballaqtu ilaahu ma gaarsiiyey maxaa yeele ilaahay baa amray inuu gaarsiiyo asagii buu makrati gashanaya qaala ibnu cabaas radia allahu canhuma fawaladii nafsii biyadihi buu ley ibnu cabaas allah naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye innahaa kelimaadkaasi la wasiyatuhu dardaarankiisi weeye ilaa ummatihi uu dardaarmay ummadiisa falyubaliq ishaahidu alghaaiba wey wasiyada falyubaliq ha gaarsiiyo ashaahidu midkan xaadirka ee goobjooga ee maqlaayo alghaa'iba midkan maqan zaman ahaan u maqan ama makaan ahaan u maqan ka hadda aan joogin nool laakiin aan imaqlayn ama kuwa zaman ahaanba aan jooginba ee imaan doona taabiciinta iyo atbaacu taabiciin qolaba qolada ka dambaysa ha gaarsiiso laa tarjicuu wasiyadii waxaa ka mida ah inuu yidhi laa tarjicuu ha noqonina bacdii gadaashayda kufaaran gaalnimo min min calaamaati اlkufriyi calaamaati gaalnimada waxaa ka mida ah, yadribu bacdukum bakiin inuu garaaca riqaaba bacdin barka kale qoortiisa inaa islaysaan ood qabiil isku laysaan oo xisbi isku laysaan oo xaraka isku laysaan oo muctaqadaad iyo hawadiinna isku laysaan arrintaas waa ficil gaalnime iska ilaaliya bu nabig sala اla alay waslam riqaaba bacdikum yadribu bacdukum riqaaba bacdin taasaa gaalnimadii ka mida qaala adda marka waxay ahayd khudbo wey marka carafana waa khudbeeyey sagaalaadkii yowmu naxrina waa khudbeeyey wa madhab الshaafiعi raximah raajix xadiidka waa ku imaaday qaala xadaثana xafs bn cmar qaala xadaثana shucbaة bn xajaaji qaala akhbaranii mr camr bnu dinaar almaki qaala samictu jaabir bn abd jaabir bn zayd ayaan maqlay bu yiri abushacfa ninki la dhihi jiray abushacfa huwa jaabir bn zayd qaala samictu ibnu cabaas baan maqlay radia allahu canhuma qaala isagoo yidhi samictu nabiya sala allahu alay wasalam nabigaan maqlo yakhdubu khudbaynaya bicarafaatin carafa ka khudbaynaya carafana waa ka khudbeeya khudbadiisa dheereeda qiimaha badneed taabacahu ibnu cuyayna yaa mutaabiciyey shucba qofka wax taabacayna mutaabicinaya damiirka u noqonaya waa shucb bnu xajaaj can camr buuna ka wariyey camr bnu dinaar qaala xadaanaa cabdullahi bnu muxamedin qaala xadaanaa abu caamir alcaqadi wasmahu cabdilmalik ibnu camr abu caamir alcaqadi cabdilmalik ibnu camrin qaala xadaanaa qura qurat ibnu khaalid saduusi can muxamed ibnu siriin moxamed ibnu siriin mowla anas bn maliki radia allahu canh albasri imaam cadiima wey qaala wuxuu yidhi abaranii waxaa ii waramay abaranii cabdaraxmaan ibn abi bakra ninkan yihahdaa ii warramay buu yidhi can abi bakrata aabbihiis oo abu bakr iga warramay cabdiramaan aabbihiisna waxaa laha nufeec bnu xaari nufeec ibnu xaari daa'ifi wa nin kalena waa ii warramay afdalu ka fadli badan fii nafsi aniga naftayda saan u arko min cabdiraxmaan ka fadli badan nin kaleo cabdiraxmaan ka fiicanna waa ii warramay xumayd ibnu cabdiraxmaan baa la dhahaa marka xumayd binu cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan bin abubakar labadaa sheekh buu leeyahy marka wuxuu leey xumayd binu cabdiraxmaan afdalu fii nafsi xumayd ibnu cabdiraxmaan isaguna can abi bakrata buu ka waranayaa radia allaahu canhu marka labadaasoo midna ina abubakraa midna xumayd bin cabdiraxmaana labadaba abibakri ka warramayaan laakiin wuxuu rajaxayaa ninka la yidhaahdo xumayd bin cabdiraxmaan buu ka rajaxay cabdiraxmaan bin abi xataa xaafid ibnu xajar fii taqriib tahdiib wuxuu leeyahay cabdiraxmaan bin abi bakra uu ka hadlaayay iqa basuu yidhi iqa intaad ku joojiye markuu ka hadlayo xumayd bin cabdiraxmaanna iqatun faqiih buu yidhi iqatun faqiih marka dadku maraatib bay leeyihiin oo ay ku koreeyaan qaala wuxuu yidhi abubakr abubakr nufeyc ibnu xaarif khaabana nabiyu nabigaa noo khudbeeya calayhi salaatu wasalaam yowma naxri maalintii ciidda ciid yowma naxriga waa maalinta tobnaad wey qaala wuxuu nabigu yidhi atadruuna salaad la tukaday oo khudba oo ciida ma jirto lama sheegin xujay baa ad baa lagu jiraa gawraca xoolaha iyo dhagax tuurka iyo timixiirashada shaqada xujayda wataas laakiin khudbadaasuu nabiga ku akriyay calayh salaam cinda jamrat alcaqaba ayuu ku khudbeeyey atadruuna ayu yowmin haada maalinta maalintay tahay ma garanaysaan qulnaa waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam qaarkood baa saajiri kuwii kale waa kay dhihi jireen yowmun xaraam ama markuu ka aamusay haddana ayay sheegeen fasakata waa aamusay xataa dananna ilaa aan ka malayno annahu nabigu sayusamiihi maalintan inuu ku magacaabi doono biayri ismihi magaciisa magacaan ahayn biayri magaci lagu yaqaanay oo ahaa yowmu naxriga xataa danana anahu sayusamiihi bigayri ismihi qaala alaysa yowmu naxri soo maalinti alaysa yowma naxr maalinta yowmu naxri soo ma ee xoolaha la gowracay ee ciiddaheed muslimiinta kalena ay udxiyada gowracanayeen ee xajka imaanin qulnaa bala haa waa saas qaala wuxuu ayu shahrin haada bishana waa bishee qulnaa allah warasuuluhu aclam su-aalahan oo dhan waxaa weeyaan usluubka nabiga xikmada badan buu ahaa ee qofka markuu mucalim yahay wax baraya dadku intibaah baraarujin inuu u baraarujiyo oo horta su-aalu dhex dhigo dhagaystaan maskaxdoodao degan oo xaadir yihiin uu sheego wuxuu rabo inuu sheego marka duruqu tadriiska ayaa laga qaadanaya nabiga sala allahu alayh wasalam qaabku wax u bari jiray qaab ka fiicanna ma jirto waa ku dhihi jiray xakiim mucaawiya bnu xakiim uu dhihi jiray saxaabigii ahaa mucaawiya waa kii yihi nin ka mucalin ka fiican rasuulka ma arkin salى اllahu alيyه alي wasalam marka wuxuu yidhi beled m bishana waa bishee qulnaa allah warasuul aclam fasakata xataa darana anahu sayusamiihi bigayri ismihi magaciisa magacaaneen bishan u bixin doono faqaala alaysa dulxija soo bishii xajka ma qulnaa waxaan idhi balaaha qaala wuxuu yhi ayu beledin haada beledkana waa kee qulnaa allah warasuulu aclam ilahay rasuulkiisa yaqaana markuu nabiga noolaa allah warasuulu aclam waa la dhihi fasakata waa aamusay xataa danana ilaan ka malayno annahu se inuu ku magacaabi doono beledkan bigayri ismihi magac cusub inuu bixin doono ayaan u malaynay qaala nabig wuxuu yidhi alaysat bilbalda bilbaldati alxaraam soo beldati alxaraam ma aha beledka xurmada lahaa ee magaceeda balda aha ee maka aha ee baka aha soo beled lamiin ma aha qulnaa umlqura magacyo badan bay leeda qulnaa balaa waa jirtaa qaala wuxuu yidhi faina dimaakum dhiigagiino wa amwaalukum xoolihii inaad xaqdarro ku kala qaadataan si caada iyo si siraho qarsoon midnaba calaykum korkiina xaraamu xaraam inay tahay xoolo dad leeyihiin xaqdarro in lagu qaato ma banaana sidan kuma banaana ka xurmati yowmikum haada maalinta xurmada ay leedahay fii shahrikum haada beledkiina xurmada uu leeyahay oo kale fii baladikum beledkiina mxua fii shahrikum bishiina haada taana fii baladikum haada ilaa yowmi talqawna rabbakum ilaa aad rabbigiin kala kulantaan oad ka dhimataan idinkoo addoommihii ilaahay badbaadiyey dhiigooda iyo maalkooda iyo cirdigooda oon waxba ka sheegin waxbana ka dhicin waxbana aan yeelin adduunyada ka taga oo ilahay la kulma waa haddaa wax isku falaysaan wey waa ku dhihi jire nabiga calayh salaatu wasalaam ninkii jecel in naar laga badbaadiyo jannana la geliyo ha u imaato maniyadiisa iyo geeridiisa wahuwa yuuminu biاllahi walyowm alaakhir walyaati ila nnaasi maa yuxibu an yu'taa ilayh wuxuu jecel yahay dadka inuu isaga la qaabilaanna isagana dadka hala qaabilo siduu rabo in isaga lagu sameeyo ama maarata lala qaabilo dadkana hala qaabilo taasuu nabig sala allah alay waslam yidhi qofkii raba inuu naar ka badbaa jannana galo alaa hal ballaqtu war gaarsiiyo diintii qaalu waxay dhn nacamhaa saddex iyo labaatan sano oon nasasho lahayn oon habeen iyo maalin lahayn ayuu nabigu nafs iyo nafiisba bixiyey meel walba oo khatara naftiisa uu u baray si diinta dadka uu gaarsiiyo xujada ugu ogo kuwuu gaari waayena rasaa'il iyo waraaqu u diray oo saxaabadiisu u diray nabiga sala allah aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi allahuma shhad ilahu maraka ahow gaarsiiy hadda tiri waan gaarsiiyey falyubaliqi shaahidu idinkana midka xaadirka ha gaarsiiya alghaa'iba midka maqan waa wasiya qof walbay u taallaa falyubaliqi shaahidu alghaa'iba dacwada iyo diinta iyo tacliinta iyo sheegidda nin walbaba markay soo gaadhaba waa inuu issii dhaafiyo faruba badanaa buu nabigu calayh salaam mubalaqin mid la gaadhsiiyey oo wcaa ka weeleen badan oo ka yaqaana fahamka ama xifdigaba min saamicin midka taas u maqlay badanaa bay ka dhigan tahay arday sheekhiisa ka cilmi badan saas oo kale arday sheekhiisa ka cilmi badan oo haddii marka hore aad wax dhegaysatay wixii aad dhegaysatay aad sii badsatay fahamkiina aad ka fahmi badnaatay raadintii iyo iطiraacii iyo baxigii iyo su aashiina aad sii waday inuuna sheekhaadaba gaarin baad gaaraysaa aqoon uun sheekhaada lahayn baad yeelanaysaa faham uun sheekhaada fahmin baad ka fahmaysaa saa weye fahamkan ilahay baa bixiye subxaana wa tacala yuutiihi man yasha qofka rabuu siinaya waa ku dhihita cali radi allahu canhu cali bin abi aalib ilaa fahman aataahu allahu man yashaa oo kamaa qaal markii la yihi wixii nabiga uu khaas inigu sheegi jiray noo sheeg kitaabka ilaahay iyo faham qofka uu qofkuu rabo ilaahay siiye mooyaane wax gaara ah, annaga nabiga nooma dardaarmin buu dhihi jir meesha laga qaadanayo marka waxaa weeyaan in ay dhici karto dadkii horeeyey in kuwii ka dambeeyey ay waxyaalo qaar ku dhaamaan ama masaaisha qaar ay kaga cilmi badnaadaan waa dhici kartaa mararka qaar waa markii laga hadlaayo fardi fardi laakiin jumlo markii laga hadlaayo salafu saalix aclam wa axkam ah, xagga cilmiga iyo xagga xikmada iyo xagga maaratay eh, eh, nabadgeliyada waxay ku hadlaayaan uu xaqii waafaqsan yahay ayagaa khalafka kaga horreeyey ah, hum aclam ayagaa ka cilmi badan wa aslam ka nabadgelyo badan maquulada dhehayso salafka iyo maaratay khalafka lagu kala fadilaayo khalafka maquuladaasi sax maaha cilmigan ayaa ku badnaa fahamkan ayaa ku badnaa muxuu ahaa meesha ku haboon iyo ku nabadgelyadaas ku nabadgelya nabadgelya ayagaa garanay ayagaa garanayay hadday noqoto baab اlcibaadaat iyo baab اlmucaamalaat iyo baab اlcaqiida intaba falaa tarjicuu ha noqonina bacdii kufaaran gaalaha ku noqonina yadribu bacdukum markiinu garaaci riqaaba bacdin hasgaaloobina oo hasdagaalina ama idinkaba idinka muslimiina sida gaalada hasku dagaalamina waa siduu ka digaya nabiga ala sl dhacay fitantii bilaabatay cumar radi allahu canhu maalintii la dilay ilaa qiyaami saac bay soconaysaa albaab aan xidhmayni wey qaala xadaanaa mxamed ibn muhana alcanasi abu muusa qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun akhbaranaa caasim bn moxamed ibnu zaydin can abiihi aabiis oo moxamed ibnu zayda can ibni cumara radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala اlahu alay slam wuxuu yihi bimina asagoo mino joogo atadruuna ma ogtiin ayu yowmin haada ayu yowmin haada maalinta maalintay tahay qaaluu allah warasuulu aclam faqaala wuxuu yihi faina hada yowmun xaraam waa maalin xurmo badan maalintan mino la taagan yahay yowmu naxriga yowmu xaj alabar weeyaan camalka xajka maalinta la qabanayo wey ilaahay kumanaan uu xoraynayo ee dhiigga la daadinayo xoolaha la gowracayo udxiyada ah meesha dhiiggayabaan dhulka ku dhicin buu ilahay aqbalaya xajkana waxaa ugu fiican alxaju wahaju waa kii dhihi jir nabig alay salaam labayk allahuma labayka iyo gawraca labadasaa ugu fadli badan afatadruuna ma ogtin ayu baladin haada beledka midkuu yahay qaaluu allah warasuulu aclam iska erabsadeen qaala beladun xaraam waa beled xurmo leh waa maka lmukarama afatadruuna ma ogtin ayu shahrin haada bishan bishay tahay qaaluu allah warasuulu aclam qaala shahrun xaraam waa bishii xurmada laheyd shahru dilxija wey qaala faina allaha xarama calaykum sidaasoo kale ilahay wuxuu xarimay korkiina dimaa'ukum dhiiggiinna inaad si fudud ku daadisaan wa amwaalukum xoolihiinna xaqdarro inaad kugala qaadataan wa acraadakum sharaftiina iyo meesha ka danqanaysaan qofka meeshuu ka danqanayo in wax laga sheego cirdigu waxaa weeyaan qofka marka laga hadlayo ibnu aadamka meel ammaanna waa leeyahay dhaliilna waa leeyahay ammaanna waa leeyahay dhaliil iyo nusqaanna waa leeyahay alkamaalu lilah dhammaystir ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala meeshuu ka dhaliilsan yahay inaad ka sheeg sheegto wax ka sheegto oo hadhow nacaayo una rabin xan bay noqonaysaa dikri bimaa yakrah walaalkaa wuxuu nacayo inaad ku sheegto ayaa xan la yihahda ee qiibe la yihahdaa asagaad u beerfalaysaayoo xoolihiis waxaad adiga tabcanayso o dhan oo cibaadadii khayra o dhan buu kaa qaadan ka xurmati yawmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada buu yiri nabig alay salaam wa qaala hishaam ibn lgaas wuxuu yidhi hishaam ibn lgaas waa iqa tacliiq weeye ibnu maaja baana wasliyey fii sunanihi wuxuu yidhi akhbaranii naafic baa ii warramay can ibni cumar radia allahu canhuma waqafa nabiyu nabiga calayh salaam baa istaagay yowma naxri bayna aljamaraati jamaraadka dhexdoodu istaagay jamrat dunya iyo wusطa iyo caqaba intuuna weli gaadhin ilan caqaba laguma ducaysto jamrat dunya markaad tuurata waa ducaysan caqaba alwusطana waa lagu ducaysan caqaba laguma ducaysanayo kuwaa dhexdoodu istaagay alatii xaja bihaa uu nabigu alatii xaja uu xajiyey fi اlxajati alatii xajkii xaja uu xajiyey sanadki intaasu xadiid ku dhamey markaasu wuxuu ku yidhi bihada bihada waxay la mid tahay milahu iyo naxwuhu oo kale wey ee bilxadiii اladii taqadama min ariiqi moxamed ibnu zayd can jaddihi ariiqii kuga hormaray riwaayata moxamed ibnu zayd can abiih can ibni cumar awowiisa ariiqaasoo kaluu sheegay riwaayada ninka la yihaahdo hishaam ibnu haas min can naaficin can ibni cumara wa qaala wuxuu yidhi nabigu alayh salaam hadaladiisii ka mid aha haadaa yowmu xaji اakbar xaj labarka maalinta la yihahdo waa maanta buu nabigu alayh salam ilahay qur-aanka uu ku sheegay yowm xaj abar waa maalinta ciidae yowmu naxriga fadafiqa nabiyu sal slam yaquul wuxuu guda galay inuu leeyahy allahuma ashhad wadaca annaasa saxaabigu wuxuu leeyahay nabiga dadkii buu sagootiyey faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii nabigoo nool haadihi xajat lwadaac bay dhaheen walle middan waa xajadkii xajkii u dambeeyey ee sagootiska ahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalladiisan qof tegaaya dardaarankiis iyo sagootikiskiis wey taasay saxaabadu dhaheen nabigoo nool ba xajatulwadaac loo bixiyey wadacana macnaheedu waxaa weeyaan nabigaa ummadiisa sagootay alaxyaa walamwaat markuu madiino tegeyna xabaali uxud buu toos u aaday nabiga calayh isalaatu wasalaam oo shuhadadii buu soo sagootiyey baabun hal yabiitu asxaabu siqaaya dadka xujayda waraabiya ma baryi karaan aw hayruhum ama kuwa aan siqaayada ku jirin ee laakiin asxaabulacdaarka ah cudurdaarka leh ama mardadae jiran ama xoolahooda ka baqaaya inay ka baylaamaan ama kuwa daabiinta ee xaabada gura ama rucaadda xoolaha raaca hadda darawaladaa soo geli adibada iyo dhakhaatiirta iscaafaadka iyo ambalasta la wareegi baa soo gelaya ee dhakhaatiirta ah ee shaqada haya munaawibiintaha soo gelaya waxaa soo gelaya ciidanka iyo booliiska iyo raggan amniga iyo nabadgelyada tartiibaadka ku dhex jira ayaa soo geli kashaafada wadooyinka xujayda u furaaya kami waxaaso dhan baa soo gelaya wa kayrihimtaa soo gelaya bimakata maka ma iska baryi karaan layaaliya mina habeenada mino la joogay in la baryana ay waajibka tahay wa hada huwa araajix mino in la baryo waajibaat lxaj bay ka mid qofkii ka tagana inuu gowraca neef baa laga rabaa cabdullaahi bnu cabaas aartiisaa loo daliishadaa radia allahu canhu iyadoo mawquufayao marfuuca way jirtaaye wuxuu dhihi jiray man taraka nusukan aw nasiyahu man taraka nusukan aw nasiyahu falyuhriq daman ninkii ka taga acmaasha xajka wax kamida ah, ama halmaama waxa gowraca buu dhihi jiray marka acmaasha xajka iyo waajibaadkana waxaa kamida ah mina in la baryo qofkii markaa habeenka intiisa badan baryi waaya inuu saxdo shardi mi hadduu fadhiya ama soo jeedo ama taagan yahay mina waa inuu joogo maa laga rabaa qofka asaga gawrac baa laga rabaa laakiin dad baa loo cudurdaar darteed loogu ogolaado inay maka ka howlgalaan oo shaqooyinka kale ay qabtaan oo maalintii un dhagax tuurka ay u imaadaan duhur markii la gaaroon ay soo imaadaan mina dhagaxa ay tuurtaan dad baa laga cafiyey xadaثna mحamed بن cubayd بن maymuun qaal xadaثna ciisa بن yunus can cubaydالlaahi cubaydillahi اlcumari can naafic can ibni cumar radi allahu canهuma rakasa الnabiyu salى الlah alيه wasalam baa rukseeyey xa halkaas ku go-ay sanad kaleu ku bilaabi rabaa rakasa haddaad maqashana shay waajib ah oo marka hore wujuub ahaa oo dadka ku waajibay oo dadka qaar loo ogolaaday licudrin daraaddiis yaa rakaso la dhahaa marka waxaad garanaysaa mina in la barya inay waajib ahayd bad garan xadaثna yaحya بن muسى qال xadaثna mحamed بن bkri qال aخbarana iبن jurayج cabdالmلك qال aخbarani ubaydالlah cubaydالlahi الcmri can naafic mawlى بن cmra can iبni cmr radي الlahu canهuma an النبي sal slam aadina wuxuu u idmay idanna waxaa lagu qaataa de shay mubaaxaho iskama banaan idan looma qaato waa shay waajiba waxaa nabiga idanka laga qaadanayo xa sanad cusub bilaaba haddana xadaثna mحamed بn cabdالlahi بn نmayr qal xadaثna abi cabdالlahi بn نmayri qal xadaثna cubaydالlahi الcmri qala xadaثanii naafic mawlى bni cumara can ibni cumar radi allahu canhuma ana alcabaasa radia allahu canhu cabaas camu rasuulilah nabiga adeerkiis istaadana nabiya nabigu idan weydiistay sala allah alay wasalam liyabiita inuu baryo bimakata maka layaaliya mina habeenada mina xujayda ay baryayaan min ajli siqaayatihi waraabintiisa uu xujayda waraabinayo darteed ilan asxaabu siqaayo ahaa isagaa u xilsaarao loo ogolaa faadina lahu nabigana waa u idmay farakasa waa u ruqseeyey taabacahu waxaa mutaabaceeyey ibnu numayrkaasi abi ninka lagu leeyahay ee cabdullahi bnu numayra abu usaama mutaabaceeyey xamaad bnu usaama wa cuqba bnu khaalid baa mutaabaceeyey wa abu damrata anas binu ciyaad baa mutaabiciyey intaba waxay isku raacsan yihiin sida uu ku tagay cabdullaahi ibnu numayr oo ah istahdana nabiyu istahdana nabiya cabaaskaas inuu nabiga weydiistay oo nabigana u idmay sala allahu aleh wasalam baabu ramyu ljimaar in la tuurto jimaarta jamaaraadkii saddexdaa loo jeedaa quruurax yaryar iyo waxbay laheed saasaa jimaar loogu magacaabay ama litajamucu naas dadkaa ku kulmi jiray meeshaa ayada ah saddex weeyaan jimaartu mid waxaa la dhaha jamrat dunya waxay u dhowdahay xagga masjidu khiif iyo minay jirtaa midna waxaa la dhahaa masjid eh, muxuu ahaa jamrat lwusطaa dhexda ku jirtaa midna waxaa la dhahaa jamrat اlcaqaba caqabadaas kubraa iyo shajara arkaysa aqaba eh, mxuu ahaa eh, jamratu shajara le arkaysa alcaqaba waa meeshuu nabiga mhai nimankii ansaartahaa kula mubaayacooday in nabiga uu hijroodo madiine uu tago heshiiska uu kula galay laba jeer bayca uu kula galay nabiga alayh isalaatu wasalaam asaab meesha caqaba jamrat lcaqaba asxaaba caqaba waa kii lagu magacaabay jimaartaasi tuurashadooda maalinta yoomu tobnaad jamradee la tuurtaa jamrat lcaqaba keli ah intaad jamrat dunyaa soo dhaafto suqrana waa la dhahay soo dhaafto ood wusta soo dhaafto yaa caqaba oon minaba ka mid ahayn waxaa la dhahaa caqaba waa xuduud bayna mina wa maka ee udhexaysaa xagga maka xigtaa yaa la tuuranaya maalinta tobnaad amaa saddexda maalmood ee kale ee yaamu tashriiqa la yihaahdo dunyadii jimratu dunyadii baa ka soo bilaabi aad soo dhaaftay maalinta yoomu naxrigi ayadaa tuurani wastaa tuurani caqabaa tuurani mid walbana toddoba dhagaxoo yaryar baad ku dhufanaysaa ku tuuraysaa wa qaala jaabir wuxuu yihi rama nabiyu sala allahu alay wasalam nabiga wuxuu tuuray yooma naxri duxan xilli barqina ayuu nabiga tuuray calayh salaam maalinta tobnaad ee ciidda ah xujaydu waxay tuuranayaan jamratu alcaqaba am min barin aana la tuuran bari buu nabiga tuurtay alayhi salaatu wasalaam kuwii soo tacajulay habeenimada imaaday salaada subax hadday dilaaco way iska tuuran karaan wa ramaa bacda dalika maalintaasi wixii ka dambeeyeyna wuxuu tuuran jiray bacda zawaal markii qoraxdu ay zuushay kadib markii qoraxdu ay zuusho maalinta koobiy tobnaad labiy tobnaad sadey toban ayaam tashriiqa jamaraadka wuxuu tuuranayaa markay qoraxda ay zuusho waxaana fiican duhurka isagoon tukanin inuu dhaqaaqo oo jamaraatulcaqaba jamaraadka saddexda markuu tuurta kadib uu salaada tukado saasuu nabigu sameeyey sala allah alay wasalam bacda zawaal waa sidii jamhuurulculamaa ay ku tageen laakiin waxaa la khilaafsan alimaamu caطaa ibn abi rabax iyo daawuus ibnu kaysaan waxay leeyihiin way bannaan tahay qabla zawaal iyo bacda zawaal mulaqan mulaqanta waxna waxaa weeyaan ama cudur ha lahaada ama yuu lahaanin qabla zawaal iyo bacda zawal waa la tuuran karaa buu ley cadaa iyo daawuus hadda xilligan la joogo zaxmada dadka qaar waxay qaateen fatwadaasay qaateen cadaa iyo daawuus bay qaateen maxaa yeeley tafwiij koox walbaba mar baa la iclaamin leeyahy soo tuurta barqinkii ba laga ina kugu soo hagaagto oo waktigaada kusoo hagaaga lasoo tuuran lahaa alimaam abu xaniifa isaga wuxuu leeyahay qabla zawaalka qoraxda intiina zuulin ka hor waxaa la tuuran karaa yowma nafri marka la guuraayo maalinta u dambaysa intaad tuurata qabla zawal waa iska sii guuri kartaa jamhuurta waxay leeyihin maya hadyigii nabiga calayh salaam wuxuu ahaa qoraxda markii zuushay kadib ayuu tuurtay sidaasaana wanaagsan waanaka waa ku cad yahay bacda dalika bacda zawaal xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa miscar ibnu kidaam can wabara bn cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi saaltu bna cumara saaltu waxaan weydiiyey ibna cumara radi allahu canhuma mataa armi ljimaar goormaan dhagaxyaha tuurtaa buu yidhi qaala wuxuu yidhi idaa ramaa imaamuka farmih imaamkaada iyo xujayda ninka hogaaminaya markuu tuurto marka un tuuro soo maarat waa siyaasa sharciya in madaxda iyo qaadada iyo hogaanka xujayda warigo wax dhib badan xajku shaqadiisa khilaaf yarra ooma adkaysan karo haddii wax yar lagu kala dhaqaaqo dadkii baa kala dhumaya oo dhibaataa gaari karta oo shilal baa dhici kara sidaas darteed isku duubni iyo is-ogaansho iyo tartiibaad iyo nidaamka in la ilaaliyo waa laga maarmaan wuxuu yidhi idaa ramaa imaamuka farmi ninka ku hogaaminaya un raac faacadtu calayhi masala waan ku celiyey wuxuu rabaa nabiga xilligiisi uu tuuray alayh salam rab inuu ogaado qaala wuxuu kunaa nataxayan waan isdiyaarin jiray waktiga yaan isku diyaarin jiray faidaa zaalat ishamsu markay qoraxda zuushana ramayna waan tuuran jiray haddaad igu soo ceelisay intaan isa sii diyaarino taxiya wuxuu ka wadaa nastaciidu lxiin waktigaan isku diyaarin jirnay faidaa zaalat ishamsu markay qoraxda zuusho zawaan la gaaro ramaynaa markaasaan tuuran jirnay buu le laakiin waxaan ku leeyahay la soco dadka dadka la soco keligaa meesha haddaad ku hadho waa taasoo dhibaato ku qabsataa ama aad dhib soo sabab aad dhib soo soo haysaa ood keentaaye dadka la soco wax badan baa laga tanaasula xajka waajib aad ka tegaysaba hadduunan ahayn rukniga akaanta xajka hadduunan ahayn waxyaalo badan ijtimaaca iyo midnimada iyo muwaafaqada ayaa la ilaalinaya waana sida hadda culammadu ay fatwoodaan baabu rabiiljimaar in la tuurto dhagaxyaha min batni lwaadi toga hoostiisa laga tuurto meesha tog baa mari jiray hadda tog ma jiro laakiin inay minana midig kaa noqoto makana ay bidix kaa noqoto xadaثana moxamed bnu kaiir qaala akhbarana sufyaan sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri can acmad sulaymaan ibn mihlaan alkahili can ibrahim ibnu yaziid الnakhaci an cabdiraxmaan ibni yaziid anakaaciy nakaaciga waa kala yihiin marka ibraahim ibnu yaziidkaasi iyo cabdiraxmaan ibnu yaziidka walaalo ma aha aswad bay walaalo yihiin cabdiraxmaanka aswad ibnu yaziid ibraahiimkana abtibi bay u yihiinba magacaas waafaqay iyo nisbada qaala wuxuu yihi ramaa cabdullaahi cabdullaahi ibnu mascuud wey cabdulaahigan cabdullahi ibnu mascuud baa tuurtay min baطni اlwaadi waadigii marayay jamrada iyo dhagax tuurka agtiisa ayuu intuu dhex galay ka tuurtay faqultu waxaan idhi bu yidhi ya abaa cabdiraxmaan cabdulahi bn mascuud kunyadiisa wey cabdulahi bn cumarna waa la dhaha abu cabdiraxmaan lakin ibn mascuud wey waa arta ardadiisi wey ina naasan dad baa yarmuunahaa dad baa waxay tuurtaan jamrada min fawqihaa kor agga togaad haddaad idha gashay toga ka dhex tuuranaysaaye dad baa kor intay fuulaan ee kor ka soo tuurtaan oo toga korkiisa ka soo tuuraan faqaala ibnu mascuud wuxuu yidhi waladii laa ilaaha hayruh ilaaha macbuud asaga aanan hay uusan jirin baan ku dhaartay haadaa meeshan aan taagnahay oo toga dhexdiisa maqaamu ladii nabigii makaankiisii wey unzilad caleyh lagu soo dejiyey suurat baqara suurat lbaqara midkii lagu soo dejiyey garatay waa rasuulka sal l slam meeshuu taagnaa ee ka turanaya wey wa qaala cabdullahi bin waliid wuxuu yihi xadana sufyan xadana acmash bi hada ah, sufyaan buu mutaabicinaya e waaa cabdullahi bin waliidkaas ayaa mutaabacada hadda wata sufyaan waa ku jiraaya jamrat lcaqaba marka in toga dhexdiisa laga tuurto ayaa afdaloo fiican oo nabiga uu ka tuurtay laakiin haddaad kor ka tuurato iyo haddaad hoos ka tuurto iyo hadda dabaqyaday noqdeeno meeshaad ka tuurataba waa ku ansaxaysaa waa ku ansaxe waa bannaanta walidaalika waxay leeyihiin jamrat alcaqaba waxay jimaarta kale iyo kuwa kale ay kaga duwan tahay dhowr khislo ilaa afar khislay kaga duwantahy waa kow jamrat alcaqaba maalinta barqinke barqinkaa la tuurtaa waa goor marka barqin la tuuranayo yowmu naxriga maalinta yowmu naxriga barqin baa la tuurani waa laba oo yowmu naxrigaa la tuurtaa maalmaha kuwa kalena yowmu naxrig ma tuurto waa saddex oo hoos baa laga tuurtaa iyo agga toga waa afaroo laguma agducaysto marka la tuurto jamratulcaaqaba lagu agducaysan maayo waa la socon kuwa kalese waa lagu agducaystaa kuwaasi kaga duwan tahay baabu wuxuu ku saabsan yahay ramy ljimaar bisabci xasayaat toddoba quruurax in la tuurto oo jimaarta lagu tuurto mid walba toddoba dhagax baad ku tuuranaysaa maalinta u horeysa jamratulcaaqaba keligeed maalmaha kalena kow iyo labaatan dhagax baad uqaybinaysaa saddex meelood ba uqaybin toddobaatan dhagax bay isku noqonaysaa marka saddexdaba tuurato toddobaatan quruurax baad tuuratay oad u qaybisay saddex m saddex meelood jamrat اdunya iyo wusطa iyo caqaba dakarahu waxaa sidaa sheegay ibnu cumar radi allahu canhuma can الnabiy salى اlahu alيه wasalam warkan ibnu cumar hadda uu ka sheegay bukhaari waxay khilaafsan tahay hadal kaleo laga sheego uu yidhi aniga dhib ooma arko lix idaan tuurtay haddaa toddoba tuurto marka cabdullaahi toddobuu tuuran jiray xadaثana xafs bn cumar qaal xadaثana shucba can اxakm can ibrahim can cabdiraxmaan ibn yaziid can cabdillaahi radi allahu canhu annahu intahaa ila aljamra jamrat lkubraa jamrat lcaqaba wey ayuu tegey jacala lbeyta markaasuu kacbadii wuxuu yeelay can yasaari xagga bidixda wa mina minana waxay ka noqotay ka qabatay can yamiin xagga bidixda markaas haddaa saa u istaagto meesha togi baad ku jirtaa hadda tog ma jira lene wa ramaa bisabcin toddoba quruurax buu ku tuuray wa qaala wuxuu yidhi hakadaa rama aladii unzilat caleyhi suurat lbaqara suurat lbaqara midkii lagu soo dejiyey sidaasku u tuurtay muxuu suurat lbaqara suuradihii kale ooga soo saaray oo suurat lbaqara nabiga suura qur-anka dhan lagu dejiyey waxay leeyihiin suurat lbaqara aayado fara badan oo maqdac dhan oo soo socdaa yaa xajka ka sheekeeyey oo xataa ay ka mid tahay ayaamu mina iyo acmaasha la qabanayo wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat ayaa ka mida ah, ayaam macduudaatna waa ayaamu mina saasuu marka u sheegay wa lxaja walcumra ilaa iyo wadkuru lah ayaami macduudaat laga gaaro wadkuru lah fi ayaami macduudaat intaaso dhan baa lagaga sheekanaya xajka un baabun man ramaa jamrat alcaqaba qofkii jamrat alcaqaba tuuray oo fajacala lbeyta kacbadii yeelay can yasaari xagga bidixda haddaad bidix ay kacba kaa noqoto iyo maka midigna minaa kaa noqonaysa iyo masdukiifi xaggaas qaala xadaثana aadam bnu abi iyaas qaala xadaثana shacb bnu xajaaj qaala xadaثana xakm bnu cutayba alfaqiih can ibraahim bnu yaziid الnakhaci can cabdiraxmaan bni yaziid anahu xaja waa xajiyey maca ibn mascuud cabdulahi ibn mascuud buu la xajiyey radia allahu canhu fa ra'aahu wuxuu arkay ibn mascuud oo yarmii tuuraya aljabrat اlkubraa jabratulcaqaba weeyaane bisabci xasayaatin toddoba qururax buu ku tuuraayey fajacala albayta kacbadii wuxuu yeelay can yasaari xagga bidix bay ka qabatay wa mina minana can yamiini midig bay ka qabatay uma qaala wuxuu yidhi ibn mascuud haadaa meeshani maqaamu ladii ninkii meeshiisi weeye unsila caleyh lagu soo dejiyey suurat lbaqara lagu soo dejiyey waa rasuulkeena sala allahu aleyh wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay yukahu waxaa la nacaa cafwan yukabiru wuxuu kibaaran maca kulli xasaatin quruurax kasta oo uu tuuraayo dhagax yar oo aad u yar weeyaane oo qof hadduu ku dhaco waxba aan yeelaynine markaad tuuraysa waxaad raacinaysa allahu akbar baad leedahay markaad tuurtaba allahu akbar baad leedahay qaalahu ibnu cumar baa radia allahu canhuma can ka wariya isagoo mawsuulu ku imanaya qaala xadaanaa musadad ibnu musarhad can cabdilwaaxid ibnu ziyaad xadaana axmed sulaymaan qaala samictu xajaaja xajaaj baa maqlay buu yidhi waa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi amiirkii dhibka badnaayo daalimkaa wey yaquulu asagoo le cala lmimbari asagoo mimbarka saaran ayaa wuxuu leeyahay asuuratu alatii yudkaru fiiha albaqara suuradda baqara lagu dhex sheegay meeshuu dhihi laha suurat lbaqara wuxuu leeyahay yudkaru fiiha albaqara lagu dhex sheego wuxuu diiday in la dhaho suurat lbaqara iyo suuratu aali cimraan suurat almaa'ida qur-aanka saa dhihina eh waa lagu dhex sheegay dhaha ah, suuraddii baqara ahayd adhihina fatwadaasu bixinaya laakiin fatwada xajaaj binu yuusuf wax dhag bilig u siinaya maaha ma jiro lama qaadanayo bale mukhaalif waxay tahay oo khilaafsan tahay nabiga calayh salaatu wasalaam saxaabadiisii hadalladay ku hadleen bay khilaafsanta bale nabigeenna calayh salaam baa suurat اlbaqara yaa qiyaamaha imaan wa aala cimraan kaanahumaa kayaayataani aw khamaamataani aw sinfaani min tayra sawaafa Ah, suura baqara albeyt aladi qura fiihi suura baqara lam yadkulu shayaan baqara suurat baqara nabiga alay slam waa dhihi jiray marka isaga wuxuu ku leeyahay asuuratu alatii yudkaru fiiha albaqra dhaha wasuuratu alati yudkaru fiiha aali cimraan dhaha wasuuratu alati yudkaru fiiha nisa lagu dhex sheegay qaala fadakartu dalika liibraahiim wuxuu leeyahay amash sulaymaan acmash ibraahim ibnu yaziid naqaci baan u sheegay war xajaaj waxaan ula tagay maanta warkaa maxaa ka jira faqaala wuxuu yihi waxba kama jira xadaanii cabdالraxmaan ibnu yaziid sanadkii buu bilaabay annahu kaana maca ibni mascuud radi allahu canhu inuu la socday xiina goortii ramaa uu tuuranaya jamrat alcaqaba cabdullaahi ibni mascuud fastabطana alwaadi togii meeshaa maraayay buu dhexda u istaagay istabطana ee waqafa baطna alwaadi waadiga dhexdiisii buu istaagay xataa idaa xaada bishajara geedii ku taalay jamrat اlcaqabana shajaraha ku ag taalay walidalika waxaa la dhahaa maa jamratu shajaran waa la dhahaa markuu qaabilay ictarabahaa si gudub gudubuu u qaabilay ictarabahaa waa isku ballaa waa isku ballaacay waa isku ballaariyey markaasuu faramaa wuxuu tuuray bisabci xasayaatin toddoba quruurax buu ku tuuray yukabiru waana kibaaranaayey maca kulli xasaad mar allaala markuu tuurana allahu akbar budhahay dikrigaasaa loola jeeda iyo tacdiimka iyo weynayntaas iyo imtiaal milata rasulilah sal slm millat ibraahim xaniif iyo nabigeena alayh salaam ficilkiisa uma qaala wuxuu yidhi min haa huna halkan aan taagnahay yaa waladii laa ilaaha hayru allah asaga aan la aan ahayn uusan jirin baan ku dhaartay yuqaama istaagay aladii nabigii unzilad caleyh lagu soo dejiyey suuraة اbaqara soo maarti marka suuraة اlbaqara ayuu leh cabdullahi bn mascuud oo aclam asagaa ka yaqaana oo ka garanaya xajaaj bn yuusuf baabu wuxuu ku saabsan yahay man ramaa jamrat اlcaqaba qofka jamrat اlcaqaba tuurtaa oo walam yaqif aan istaaginba marka la tuura lama istaagayo hore loo socon meeshay ku taalla laba buurood bay udhexaysa cariiri bay ahayd diiq bay ahayd waa la yidhi saa darteed buu nabigu u istaagin calayh salaam maahe jamrat lcaqaba marka la tuurto waxay ka dhigan tahay salaadii oo la bogay oo kale salaamu naqsi oo kale ka dhigantah marka horaa laga sii dhaqaaqayo wax kaloo lama sii samaynayo salaadii la bog camalkii la soo waa dhammaaday marka lama istaagayo qaalahu ibnu cumar radi allahu canhuma can nabiy buu ka wariyey arrintaas waan soo marray baabun idaa ramaa isagoo mawsuulan waa noo imaan doonaa baabun idaa rama ljamratayni markuu labada jamro waa jamrat dunya iyo wustaa midda la dhehee markuu tuurto yaquumu waa istaagaya mustaqbila alqibla isagoo qiblada qaabili wayushilu meel sahlanna waa istaagaya wayushilu maxaa laga wadaa yaqifu makaanan sahlan si duca dheer uu ducaysto yaa meel xidhiidhiga intuu ka yarbaxo meel siman uu istaago qiblada u jeesado yuu aad ducada u badinaya qadra suurat lbaqara xataa way soo arortay nabiga inuu ducaysanaya alayhi salaatu wasalaam zaxmo badan baa jirto askar baa dabada kaa wada ku riixi oo istaag yaa soco ku leh yaa xaaji baa lagu leeh haddii aad suuragal ku noqoto meel sahlan intaad istaagto ducayso xadaثana cثmaan بn abi shayba qala xadaثana dalxa bn yaxya qala xadaثana yunas bn yaزيid اlayli can الzuhriy mxamed bn muslim can salim bn cabdiلlah can ibni cumar o aabihi radi allahu canهuma anahu cabdالlahi bn cumar kaana yarmi jamraة اdunya jamrada jamrat dunya la yihahdo agga milada xigtaaye ayuu tuuran jiray istaagi jiray yuu gani jiray bisabci xasayaati toddoba quruuxoo yar yara yukabiru markaasu allahu akbar dhihi jiray calaa iri kuli xasaatin marka la tuura kadib ayuu allahu akbar dhihi jiray uma yataqadabu markaasuu hore u dhaqaaqi jiray xataa yushila meel sahlan oo siman oo u sahlan oo zaxmo lahayn ilaa uu ka tago markaasuu fayaquumu istaagi jiray mustaqbila alqibla asagoo qiblada qaabilayo u jeeda fayaquumu waa istaagi jiray tawiilan in dheer wayadcuu waa ducaysan jiray wayarfacu yadayhi gacmihiisana kor buu taagi jiray gacmahana kor buu taagi jiray ducada uma yarmi wusطaa axdarood midda ku xigtee jamrat wusta la yidhaahdo ayuu tuulo jiray saddex toddoba quruurxoo yaryara uma yaakudu daata shimaal dhanka bidxdu isku qaban jiri agga bidx yuu isku qabani fayastahil waa darameer sahlan ayuu dayan jiray oo istaagi jiray wayaquumu waa istaagi jiray mustaqbila alqibla asagoo qiblada qaabishan fayaquumu waa istaagi jiray awiilan in dheer wayadcuu waa ducaysan jiray wayarfacu yadayhi gacmihiisuu kor u taagi jiray wayaquumu awiilan in dheer buu dena taagnaan jiray uma ymri yarmi wuxuu tuuran jiray jamrata daati alcaqaba jamrat lcaqaba oo u dambaysa ayuu tuurani min baطni اlwaadi waadigi meeshaa marayay dhexdiisu ka tuuranayay siaad ku ogaata badnulwaadiina waa in maka ay bidix kaa marto minana ay midig kaa marto badnulwaadinaad ku jirta walaa yaqifu cindaha markuu tuurta agteeda ma istaagi jirin nabiga cabdullahi bn cumar xaggeed ka keentay haddii la yidhi waa kan uma yansarifu intuu gadoomo yuufa yaquulu dhihi jiray haakadaa sidaas yaan ra'aytu nabiya sala allahu alay wasalam yafcalu waa cibaadaysanaya waana muxallim dadka waxbaraya saasaa nabiga alayh salaam ku arka isagoo samaynaya taasuu cabdullahi bn cumar labada kalea la ducaysanoo gacmaha kor loo taagi waxaa la sheegay ilaa lix meelood intaad xajka ku jirto ayaa gacmaha kor loo taagaya oo la ducaysana gamaha kor loo taagi ducadu waa iska furan tahay waqti ma qabto laakiin sida soo aroortay lix meelood wey meesha koowaad waxaa weeyaan cala safa markaad safa iyo marwa aad sacyiga socoto safa markaad istaagtada intaad xagga kacbada usoo jeesato oo tawxiidsato yaa duca bilaabaysaad gacmaha kor u hadyigii nabigu wey sala allah alay wasalam midda labaadna cala almarwa wey marka marwo haddana la tago jamrada kale ee buurta kale marwo la yihaahdo ayadana sidoo kale wey gacmaha kor loo taagay ti alla la bari midda saddexaadna waa yowmu carafa carafa wuquufkeeda markuu bilowdo gacmaha in badan kor loo taagaya ta saddexaadna waa mashcarulxaraam musdelifa marka haweenkii la baryo subaxdii la istaago wuquufka mashcarulxaraam wadkurullah cinda mashcar lxaraam ayadana gacmaha kor loo taagay waa afar midda shanaadna waa inda bada bacda ramyi jamrat dunya jamrat dunya marka la tuurta kadib yaa gacmaha kor loo taagaya waa taan soo maray talixaadna bacda ramyi jamrat wusa jamratwusa gadaasheeda marka la tuurto ayadana gacmaha kor loo taagay lixdaasa soo horortay in gacmaha kor loo taagay la ducaysanayo qaala musanifu baabuducaa'i cinda aljamratayni labada jamro agtooda in lagu ducaysto jamrada labada jamro waa jamratdunya wasta agteeda wa qaala muxamed wuxuu yidhi ibnu bashaar buu rajaxaya xaafid ibnu xajar ibnu muhana waa la yidhi aلduhrina waa la yidhi duhri maxamed ibnu yaxya ibnu khaalid الnaysaburi sheikhu اlbukhaari ninkii sheekha ay xoogo isku dhaceen way sheekhiisaha xoogowna dhex maray ayb qaala xadaثana ibnu cumar cafwan cuثmaan bnu cumara qaala akhbarana yunus ibnu yaziidi an الzuhriy can الzuhriy moxamed bn muslim ana rasuula اllahi salى اlah alay slam bu ku yiri waa zuhri waxa ana rasuul lahi ku leh asagaa looga fadhiyaa marka inuu xidhiiriyo meesha hakadka asagii rasuulka inta udhexayso haddii kale mursal buu noqoni maxaa tidhi ma baab baan ka tegi ah, baab idil baan ka booday miya waa dhacdaay ayb baabu rafcu اlyadayni cinda اljabrat اdunya wاlwusطى gacmaha kor loo taago xadaثana ismaaعiil bn abdlah ismaعil bn cabd lah <clears throat> qaal xadaثanii akhi walaalkiis waa cabdulxamiid abubakr buu caan ku yahay abubakr bin cabdilahi weysi abubakr ibn eh, uweysi iska dhaha cabdulxamiid ibn cabdilaahi اweysi can sulaymaan ibnu bilaal اqurashi can yunis ibnu yaziid اlayli an yaziid cafwan can yunis nusqadeedan khalad baa ku jira waxaa ii qoran hadday idinka ii qoreen can yunus can yunusa can yaziid baa ii qoran saxna maaha an yunis binu yaziid wa la dhaho cantaas qofka u qoraayo haska shadbiyo qalinka ha mariyo waa yunis ibnu yaziid wey can ibni shihaab azuhri can salim bni cabdillaahi ana cabdallahi bni cumar radia allahu canhuma kaana wuxuu ahaa yarmi اljamra wuxuu tuuran jiray jamrat dunya aljamrat dunya jamrat dunya la yihahdo agga mina xigta bisabci xasayaati toddoba qurun ku tuuri jiray uma yukabiru waa kibaarin jiray calaa iri kuli xashaad quruurax kasta markuu tuuraba allahu akbar buu dhihi jiray uma yataqadam horey buu u dhaqaaqi jiray fayushil meel sahlan buu daydayn jiro istaagi jiray fayaquumu markaasuu istaagi jiray mustaqbila alqibla isagoo qiblada qaabishan qiyaaman istaag dawiilan dheer fayadcuu waa ducaysan jira wayarfacu yadayhi labadiisa gacmood buu kor u taagi jiray uma yarmi jamrat lwusطaa jamrat lwusطaa haddana tuuran jiray kadalika kalmadkuuri sida jamrat dunya oo kale fayaahudu daata shimaal bidix buu isku yar qaban jirayoo fayushil yaahudu daata shimaal agga bidix intu u istaago fayushilu meel sahlan ayuu daydayn jira istaagi jiray yaquumu makaana sahlan baa loo jeeda wayaquum waa istaagi jiray mustaqbila alqibla qiblada intuu qaabilo qiyaaman istaag dawiilan dheer oo ducaysanayo fayadcu waa ducaysan jira wayarfacu yadayhi gacmihiisuu kor u taagi jiray uma yarmi ljabrata daata alcaqaba ayuu tuulan jiray min batni lwaadi buu ka tuulan jiray walaa yaqifu cindaha agteeda ma istaagi jirin wayaquul hakada ra'aytu rasuula yafcal haddaa soo maray ah, kiaa soo maray o kale wey laakiin turjumadaas ayuu fiqiga ku socdaa bukhaari raximah اllahu tacaala fiqhu اlbukhaariyi fi taraajumihi taraajumihi taraajumtaasi ku wadaa baabu ducaai cinda aljamratayn labada jamre ee dunya iyo wasna wey agtooda wa qaala muxamed ibnu bashaar ibnu muhana iyo duhri labada waa la sheegay xadaana cuثmaan bn cumar qaal akhbarana yunus ibnu yaziid alayligi wey can الzuhri maxamed bn muslim waka ana rasuula اllahi buu ku yidhi aan ku yidhi oo zuhri waa taabiciye ana rasuula اllahi hadduu dhahana mursal buu noqonaya wuu ku caddayn doonaa gadaal buu ka hagaajin Ah, kaana wuxuu ahaa idaa rama aljamra markuu tuurto jamrada allatii talii masjidi mina masjida mina masaajidka mine ee masjidu khiif la yidhaahday malaa'ig fara badan baa ku tukatay ee nabigeenna u dembeeyey calayhi salaatu wasalaam masjidulkhiif jamrada xaggeeda xigta jamratudunye la yidhaahdo marka uu tuuranayo yarmiiha bisabci xashayaatin toddoba quruuraxoo yar yar uu ku tuuran jiray a ah, mila xasa khadfi baa la dhagax yaroo hadduu qofkuna waxba yeelayn siday xujada qaar samaynayaanoo dhagax weyn ba iska qaadanayaan qaarkood waaba cadhoonayaanba marka jamaraadka uu ku soo baxdo markaasaaba ugu dambaynaysa maskaxdiisi maankiisa waa cadhoonaya shaydaanba meesha yaallaa lagu sheekeeyey joogaha lagu sheekeeyey ma shaydaankii intaana dhibaya maanta markaasuu wuxuu soo aruursan wax alla wuxuu soo aruursan karo mid kaba ku tuurta kaba ku tuura dalladiisi mid ku tuura wax kale hadduu waayo mid dhagax weynoo jimaala dhax ku dhufta dad baa wejiga dhiigaya soo boodaya soo baxayo meesha ka soo baxaya kuwaa markuu banaanka soo maray asagoon u dhawaaninba intuu bishida qadiina bilaabay tuurmada bilaabi oo asagoon laba helinba iska soo noqoni kuwaa intuu toddobadiiba qaada hal mara ku sayni wax badan baa meesha ka dhaca ah, madaana toddobadiiba hal mar la tuurana ma asaxayso cala alqowl raajix madhab shaaficiya ah iyo madaahibta kale saasay qabaan bikhilaaf alxanaf xanafiyada waxay qabaan saxad lahu yukabiru kula ramaa bixasaad mar allaana markuu tuuraya xasaadka ee quruuraxaba waa kibaarani uma taqadama amaamaha hortaasuu u yar soconaya fawaqafa mustaqbila alqibla qiblada intuu qaabilu istaagi raafican yadayhi asagoo gacmihiisa taagaya yadcuu ducaysanaya wa kaana yutiilu lwuquuf istaagana waa dheerayn jiray uma yaati aljamrata ahaaniya jamradii labaad buu imaanaya fayarmiyaha waa tuuraya bisabci xasayaatin toddoba quruuraxoo yar yara yukabiru kula maa rabaa bixasaad mar allaala markuu tuuraba allahu akbar buu leeyahy uma yanxadiru daata alyasaar xagga bidix buu u yar foorarsanaya u dhaqaaqaya mima yali lwaadi xagga waadigii iyo togi iyo ku yar foorarsan fayaqifu waa istaagi mustaqbila alqibla qiblada sagoo qaabishan raafican yadayn gacmihiisa kor u taagaya yadcuu alla baryaaya uma yaati aljamra dhagixii buu imaan alatii cinda alcaqaba jamrat alcaqaba la dhihi jiray fayarmiiha bisabci xasayaatin toddoba quruuxo yaryar buu ku tuuraya yukabiru waana kibaaran cinda kulli xashaatin quruux kasta markuu tuuraya allah akbar buu dhah takbiirta waa ka wada siman yihiin dhammaantood uma yansarifu waa gadoomi markuu jamrat alcaqaba tuuro walaa yaqifu cindaha agteeda ma istaagayo maxaa dhacay lihadyin lificli nabiy sala allah alay wasalam nabiga ala salaam khuduu canii buu yidhi qaata manaasikakum asagaa laga qaatay siduu yeelon baa la yeeli qaala zuhri wuxuu yidhi waa kii lahaa ana rasuulalahi kulahaaye samictu saalima waa taabici saqiira mogta zuhriye inta badan taabiciyaasha uu ka wariyaa samictu saalim bina cabdilaahi saalim bina cabdillahi baan maqlay oo yuxadiu warramaya mila haada warkan oo kale can abiihi ka warrami abihi cabdullahi wey ibni cumar can inabiy mawsuul buu noqday xadiidka wa kaana ibnu cumar yafcalu ibnu cumar sidaasuu yeeli jiray radia allahu canhu baabu ibi bacda ramyi ljimaar jimaarta iyo dhagaxyaha markii la tuurta kadib oo jamratulcaqaba wey waxa laga hadlaaye jamratulcaqaba maalinta tobnaad la tuurto in iib iyo baraafuun laismariyo waa bannaanta kol haddaa jamratulcaqababa aad tuuratay qaar culamada ka mida ah waxay leeyihin keligeed kuma filla waa inaad timaana xirato inayni min alaain baa la rabaa inayn min alaa saddex shay laba ka mida ah markaad samayso taxallul lwal ayaad xalaalowday waxaan haweenayn baa xalaal ku ah. maxay yihiin saddexdaas jamrat اlcaqaba iyo timaha oo la xiirto iyo dawaafka kacbada marka jamrat caqaba markaad tuurato timaha xiirato markaasaa dee adiib ismarin kartaa oo waxa haweenkaada aan ahayn xalaal bay ku yihiin marka wuxuu ku leeyahay baabadii bacda ramy اljimaar wاlxalqi waa raaciyey iyo xiirashadii qabla اlifaada intaada dawaafulifaadihii aadan aadin oo taxalulkii u dambeeyey uu ku dhammaanayey jamratulcaqaba tuurashadeedii iyo xirashada ayaa diibkii iyo barafuunkii waxyaalihii kaleo dhan ku banaanaan waxaan haweenka ahayn bacda ramyi ljimaar jimaarka hadda wuxuu ka wadaa waa jamratulcaqaba keliya wey qaala xadaana cali bn cabdillahi almadini qaala xadaana sufyaan ibnu cuyaynata bin abi cimraan alhilaali qaala xadaana cabdiraxmaan binu qaasim ibnu moxamed ibn abi annahu samica wuxuu maqlay aabaahu aabihiis qaasima wa kaana afdala ahli zamaanihi dadkii zamanku la noolaa ragga ugu fiican buu ka mid ahay waaba fuqahaau sabca fii casri taabiciin buu kamid yahay qaala wuxuu yihi samictu caaishata radi allahu canha baan maqlo taquulu le dayartu rasuula allah nabiga ilahay baan diib u mariyey biyadaya haatayni labadeeda gacmood eed aragtaan kor intay u qaaday rafaxiina waktigii axrama uu xarmaday xiina axrama waxay ka wadaa xiina araada an yuxrim baa laga wadaa qofka hadduu kol xarmado dhiib lama marin karo baraafuuna isma marin karo iqsil canka waa ku dhihi jira adiiba nabiga alayh salaam marka waxay ka wadaa xiina axrama ee xiina araada an yuxrim intuunan weli xarmanin liixraamihi qabla an yuxrim baa soo maray intuunan weli xarmanin yaa maqradib u mariyey oo dulxulayfa uu soo maraayey walixillihi xalaalowgiisa dartiisana waan u mariyay diibka xiina goortii axalla ah u xalaaloobay oo uu jamratulcaqaba intuu tuurtay timaha xiirtay qabla an yatuufa intuuna kacbada dawaafin dawaaflifaalihii wabasadad markaasay kor u taagtay yadaha gacmaheeda yadaya haatayni bay tii gacmahaygana nib diib ugu mariyay bayleeda cabdullahi bin cumar de waa soo marray inuuna arrintaa diidi jiray ay ku inkiri jirta caaisha anaaba nabiga dib u mariyay leedahay cabdullahi bin cumarna wuxuu dhihi jiray inaan madaxayga aan dhooba iyo daamin wax mariyo yaabaan ka jeclahay inaan diib ismariyo deen aanoo diibki iga soo udgaayo aan muxuu ahaa ixraamkii galo baabu dawaafi lwadaac dawaafi lwadaaci buu ku saabsan yihi waa dawaafka ugu dambeeya xajki waa gebagebo saddexdii dawaafee quduumkii iyo muxuu ahaa dawaafu ziyaaradii lasoo dhaaf waxaa hadda la marayaa dawaafka u dambeeya wadaaca baa la maraya marka dawaafka wadaaca waajib ama suna khilaaf baa ka jira waa waajib iyo qowlka xooga badanna waxaa weya naskana uu ku cad yahay ama ka muuqdo ama laga fahmaayo dawaafu wadaacu waa waajib waajibaat lxaj buu kamid yahay qofkii ka tagana nusuk buu ka tegey gowrac baa laga rabaa xadaثana musadد qaal xadaثana sufyaan ibn cuyayna can ibni طaawusin can abihi طaawus ibn kaysaan can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaal umira الnaas dadkii waxaa la faray umira haddii lagu yidha waa amar wاlamru اlmujarad can اlqaraa'ini yufiid اlwujuub amarka haddii wax qariino oo saarifa aan loo haynin waajib buu faa'iideynaya wax qariino oo saarifaana lama hayo ruqsaan la hayaa un keliya gabadha xaydka qabta loo ogolaaday inay ka tagto ruksadana waxaad ka fahmaysaa laftirkeeda wujuub inuu yahay shaygu an umira naasu dadkii waxaa la amray an yakuuna aakhiru cahdihim waxa ugu dambeeya cahdigooda inuu noqdo bilbeyti kacbadoo dawaafaan inay ku sagootiyaan shaqa ay qabtaan iyo acmaashii ay qabanayeen dawaafulxajka dawaafka muxuuah kacbada inuu ugu dambeeyo ilaa anahu hash a yeeshee dawaafkaasi khufifa waxaa laga fududeeyey can ilxaa'idi haweeneyda xaaidada waa laga fududeeyey takfiifkuna wax waajib ah qofka laga yareeyo laga fududeeyey wey qala xadaثna asbq بن فرج qال akhbarana iبn wهbi can cmr بن xاriث can qataada iبn dicama sadusi أna aنس بن maliki radي الlahu canهu xadaثa qataado u waramay أna النabiya salى الlaه عalيه wasalam sala الظuهra والcasra والmaqriba والcishaء saddexdaa salaadood buu nabiga tukaday calayhi الsalaaةu wasalaam markii uu ka soo baxay mino ka imaaday ayaa mutashriiqii ay dhammaadeen yowmu nafru thaani saddexiyo tobnaadkii markay uu dhagaxi tuurtayba duhurkii sida raajixa xadii kusoo arooray waxaa weeye duhurkii mina kumuuna tukanin intuu jamradii tuurtay jamaraadkii saddexdaa yuu maka usoo dhaadhacay muxasab markuu maraayuu nabigu degay calayh salaatu wasalaam salla duhra waaka marka duhurkii buu tukaday waa duhurkii markuu dhagaxa tuuranaayo waqtigiisi la gaaray dhagax tuurkii buu ka hormariyey waa soo dego minuu ka soo degayoo muxasab buu yimid salla duhra buu tukaday walcasra casarkii walmaqriba walcishaa salaadihii rubaaciga labalaba ragcood buu tukaday nabiga alayh salaam uma raqada muxasab buu bariyey raqdatan bilmuxasabi meesha lagu tukanayo la saaxanayo waa muxasab muxasabna waa abdax meesha la dhihi jira wey khayfu bani kinaanana waa la dhahaa meesha ayadaa buu nabigu saaxday habeenkii xoogow niska hore uma rakiba ila albeyti aakhiru leylkii suxuurta ayuu kacay nabiga calayh salaam salaada subx kuma tukanin muxasab rakiba ila lbeyti xagga kacbada iyo beytkii buu nabiga calayh salaam u rartay fa daafa bihi kacbadii buu dawaafay dawaafka asaga ee uu dawaafay kadib wadaaca markuu la yimid salaadii subax baa la gaaray dadkii buu tujiyey watuuri wa kitaab masduur baa kitaabka ku tujiyey suuratu duur ayuu ku tujiyey nabiga sala allah alay wasalam taamacahu leyt qaala xadaanii khaalid can saciid can qataada khaalidka waa xadih ibnu mihraab can saciid saciid ibn abi caruuba hadduu qataadada ka wariyo waa saciid ibn abi caruuba can qataada ibnu dicaama saduusi ana anas bnu malik radi allahu canhu xadaahu can nabiyi buu ka wariyey sala allah alay wasalam warka asaga ahe ee uu sheegay anas binu maalik unbuu sii xoojinayaa mutaabacadan dambe nawaafil wadaac marka waa waajibaat اlxaj buu kamid yahay laakiin haweeneyda xaailada waa laga fududeeyey waa u baabaystay bukhaari wuxuu ku yidhi baabun idaa xaalat ilmar'atu hadday haweenaydu xaysho bacdamaa afaalad markay dawaafu ruknigii dawaafu ifaadihii maalintii yowmunaxariga ahaa haddayba dawaaftoy la imaato xajkeedii waa u dhammaaday dawaafulwadaaci waajibkaana waa laga cafinaya hadday xaysho xadaثna cabdالlahi بن yuسف التنيسي أخbarana mالك بن أنس عن cبدiرحمن بن القاسم عن أbي qاسم بن محمد عن cائشha رضي الله عنها ayuu ka wariyay eedadiisa أنa صفية بنta xuyay gabadhii صفية بنت xuyay بن أخطب la dhihi jir رضي الله عنها الإسrاaئيلية رضي الله عنها أم المؤمiنiin زوج النبي nabiga عaليه السلام زawjadiisii weeyaane xaadad way xayshay fadakartu dalika inay xayshay baan lirasuuli الlaahi nabiga عalayه الصلاaةu وaسلام oo yar jeclaada inuu xaggeega aado yaan u sheegay faqaala nabigu wuxuu yidhi markaan gabadha caaday qabtaa nabi allow wuxuu u maleeyey amayna dawaafkiiba la imaaninba dawaafki lagu xalaaloobayy faqaala xaabisatuna hiy ah, oo miyaydna xabisi doontaa oo dawaaflifaadihii haddaynan la imaanin waa inaan sugno oo loo nagaado ma saasay dhiciyaa noqon doona qaaluu waxay dhaheen maye inahaa qad afaadat dawaafilifaadihii rugnigaa waa ka dhacay oo maalinta dadka hore ay soo butaaceenba way la samaysay qaala nabigu wuxuu yidhi falaa nama xabisayso idan hadayba dawaafulifaadihii la timid widaacan dartiis u nagaan mayna waa laga ruqseeyey oo waa laga fududeeyey laakiin dawaafulifaada haddaynan la imaanin ka waran oo ayadan la imaanin caadada ku dhaco waa in la sugo sugitaankii waa adkaatay rufaqadeedii iyo dadkii la socday waa sugi waayeen gabadha meesha lagagama tegi karo dadkii la socday ee maxramkeeda aan hadday ka haraan meeshii dhib badan baa ka soo gaari see la yeeli culimada qaarkood waxay leeyiin illa wa illa wa in la suga rugniga lagama tegi karo kuwa waxay dhaheen maya way tegaysaa ayadoo muxrimada sanad danbay soo noqonaysaa waa mashaqo aad u badan baa taana ku sugan al-sheekh ibnu taymiya raximah llah wuxuu asaga fataawadiis ku sheegay istidfaar inay samaynayso intay meeshii maxalkii ay iska adkayso maxalulxaydka ahaa yay dawaafaysaa fataqu llahuma sadactu ah, xajkeedina waa ka asaxay qaala xadaana nucmaan النعmaan abu nuعmaan dhe abu nuعmaan mحamed بن الفضل الsadusi caarim baa la laqabkiisa xadaثana xamaad iبن زayd can ayub بn abi tamima can cikrima mawla بn cabaas hadda xilligan la jooga hade waxaaba jiraba xujuuzaad xajzi baa jira diyaarado diyaaradda hadday ku dhaafto xilligeedii waa ku dhamatay kama mahari kartid haddii dadka ay baxaanna waaba lagu tarxiili hadhow waa xabis baa lagu tuuri karaaba oo reer sacuudiba yaan ogoleen ba in la sii tataagnaa meesha xajkii haddaad bogto oo camalkaadi kuu dhammaaday ayb an ayub an ikrima ana ahla madiina reer madiina sa'aluu ibna cabaas radi allahu canhuma waxay su'aaleen can imra'atin haweeney dhaafad kacbadii dawaaftay dawaafulifaadihii uma xaadad xayshay dawaafulwudaaci odan la imaanin qaala lahum wuxuu u fadwooday tanfiru way iska tegi dawaafulwudaac way ka tegi kartaa kumayna qancin qaaluu waxay dhaheen ibna cabaasna markii dambe reer makuu noqday reer daa'ifna waa ahaa laa na'khudu biqowlika hadalkaada ma qaadanayna dheheen wanadacu ka tegin mayna qowla zayd zayd ibnu haabit intaan hadalkiisa ka tagno hadalkaada qaadan mayno oo marka maxay weydiinayeen qaala wuxuu yidhi idaa qadimtu lmadiina haddaabaad leedihin reer madiine iyo culummadii reer madiinaan annaga ku dhegannahay bal markaad madiina tagtaan fasaluu weydiiya idinkaa si khalada culummada wax u weydiiyey waxaan jirinna ka sheegaye orday madiina warka tagtaan weydiiya faqadimuu lmadiina madiinay galeen fasa'aluu way weydiiyeen culammadii reer madiina fa kaana fii man sa'aluu dadkay su'aaleen waxaa ka mid ahaa ummu sulaym umu sulaam binti milxaan alqumaysaa umu anas binu maalik radia allahu canha gabadha qiimaha badneed min ahli اljanna fadakarad xadiida safiya safiya bintu xuyaya xadiidkeedii in xayd uu ku dhacay markay ifaadihii la timid widaacina laga cafiyey ayay miiska usoo dhigtay u sheegtay waa sida ibnu cabaas u fatwooday marka waxaa soo arortay riwaayo kale farajacuu ibnu cabaas bay mar dambe ku soo noqdeen markaase waxay ku dhaheen wajadna alxadiida kamaa xadaثtana saad noogu sheegtay baan xadiid ka helay saad noogu sheegtay ba sax buu noqday cudurdaar wey hadday cudurdaaranayaan rawahu khaalid waqataada can cikrima qaal xadaana musa muslim bnu ibrahim qaal xadaana wahayb bnu khaalid qaal xadaana ibnu taawuus can abiihi can ibni cabaas radi allahu canhuma rukisa ayuu le waa la ruqseeyey waajib cudurdaar dartii looga tegay wey lilxaaidi baa loo ruqseeyey an tanfira inay iska tagto ilaa afaada haddayba dawaafilifaadihii rukniga uu ka dhacay widaaca ha iskaga tagto qaala wasamictu ibnu cumar baa maqlo yaquulu leh inahaa laa tanfiru ibnu cumar ma tegaysu dhihi jir waagi hore waa in la sugo dhawaafgudaa uma samictu waxaan maqlay yaquulu asagoo le bacdu mar dambe ina nabiya ruisa ina nabiya rakasa lahuna nabigaa u ruqseeye rakasa lahuna warkii buu maqlay markii horese xadiidkii muunan haynin markii loo sheegayna waa ka soo laabtay haddii wax lagu maaragtay ilduufka ugu dhaco oo xaqa iyo sawaabka lagu caddeeyo waa inaad soo laabataa alxaqu xaqu an yutabac xaqa in la raaco mudan xadaana abu nucmaan maxamed bin lfadl qaala xadaana abu cawaan can mansuur can ibraahim can aswad can caaisha radi allahu canha qaalat kharajnaa maca anabiy annagoo nabiga la soconaan baxnay calayh salaam walaa nara ila alxaja xaj waxaan hayna maanan aaminsanayn in badan baan soo marray xadiidkan sababtana waan ogaanay bilihii xajkaa la joogaa cumro meesha kumaba jirtay isleeyihiin faqadima nabiyu sala allahu alay wasalam nabiga waa galay maka faaafa isla markiiba wuxuu dawaafay bilbeyti kacbadii waa dawaaf lquduum wey wa bayna safa walmarwatina waa dawaafay sacyulxaj baa la dhahaa dib dambe loo soo celin maayo sacyigi dambe lasoo celin maayo oo markuu dambe uu soo laabtay dawaafulifaadaha gadaashiisa sacyi ma soo celinin maxaa yeele dawaafuulquduum gadaashiisuu la yimid walam yaxila nabiga ma xalaaloobin maxaa yeele waxaa u laaban camaasha xajkoo idil hadyana waa wadaa wa kaana macahu hadyu hadyu wadaa nabiga calah salaam hadyaa la socday faaafa man kaana macahu min nisaaih wixii la socday haweenkiisaa nabiga calayh salaam asaga maciisa la dawaafeen wa asaabi asaabtiisana waa dawaafeen waxalla waxaa xalaaloobay minhum saxaabada man lam yakun macahu lhadyu dadkaan hadeen wadin xalaaloobeen oo cumradoodii iyo xajkoodiiba iskaga xalaaloobeen intay cumro badeleen faxaadad hiya way ayshay caaisha xaadad way xayshay hiya caaishaa xayshay fanasaknaa manaasikana min xajina acmaashii xajkoo dhan baan soo gudanay bay leedahay ayadoona iska warramaysa iltifaat ba la dhahaa faxaadad hiya ayadaa iska warrami fanasaknaa manaasikana min xajina acmaasha xajkao dhan baan soo godanno nabigu waa ki dhihi jiray ifcalii maa yafcalu lxaaju hayra an taduufii bilbayt waa ki dhihi jiray carafa iska iyadoo caadada qabta falama kaana leylata alxasba markii inti xajka lasoo begay dhagaxtuurka lasoo dhameeye lasoo guuray oo muxasab lasoo degay leylata anafri habeenkii geediga ee mino laga soo guuray ee muxasab la beriyey berri oo kalena dawaaf intii la sameeya la guuri rabaa qaalad markaas caaisha nabiga calayh salam waxay ku tiri yaa rasuul allah kullu asxaabika asxaabtaada dhammaantood yarjicu wuxuu la laabanaya bixajin xaj gaar ah iyo cumratin cumro gaar ah aniga mooyeene aniga cumradooda xajka lagu jujuuday la dhex geliyey cumro gaaraan ama rabaa qaala nabigu wuxuu yidhi maa kunti taduufiinii bilbeyti soo kacbada maadan dawaafin layaaliya qadimna habeenadii aan gallay soo maadan dawaafin qultu laa masaladan laa iyo bala baa lasku hayaa laa iyo bala labadooduna wej bay leeyihiin haddii la yidhaahdo qultu laa waxay ka wadaa dawaafkii cumrada waa ma dawaafin maxaa yeele caadaan qabay waa kaad markii dambena ii tiri iskaga batag cumradaoo xajkaadi gudagal waa kaad idhihi jirtay saas darteed laa ma dawaafin layaalii qadamna balaana waxay ku dhacaysaa soo dawaafil rukniga ahaa ee xajkaadi iyo cumradaada isku dhex dartay ee lagu xalaaloobayay maadan la imaanin balaa haa bay tiri balaadana markaa waa midaas qaar baa balaa leh qaala wuxuu yidhi marka fakrujii maca akhiiki haddaada dawaafkii aadan la imaanin cumrado cumradaadiiba aynan kuu suuroobin fakhrujii iska bax maca akhiiki walaalkaa raac cabdiraxmaan bin abibakar ila tanciim tanciim aada oo xaramka ka baxa faahillii soo xarma bicumratin cumro soo niyo wa mawcudika aan iskugu imaano makaana kada wa kada meel hebel aan iskugu imaano waa la guuri rabaa bere aroortihi fakharajtu waan baxay bay leedahay habeenka niskiisa horeba way soo baxday maca cabdiraxmaan ila tanciim baan u soo raacay faahlaltu bicumrati cumraan soo xarmaday waxaalad waxaa kaloo xayshay safiyatu bintu xuyay ayaa xayshay dawaafulwidaaci oo isku diyaarinayo faqaala nabiyu sal l slam ba wuxuu yidhi caqraa xalqa boqnaha la jariy oo timaha laga xiiriye inaki adigu laxaabisatuna waadna xabisi rabtaa habaar oo xoogo aan niyad ku jirin wey oo iska maarata canaan ah xaqra xalqa fakiladka umuka iyo tarbad yadaaka iyo waxaasay la mid tahay oo iska canaan wax dembiga gashayba malaha gabadha caadada ilaahay baa keenay oo katabahu llah calaa banaati aadam markaa oo canaana waa ka naxay nabigu amaa kunti miyaadan ahayn dufti ti aad dawaaftay yowma naxri soo maalintii ciiddeeda dawaafulifaadaha la dawaafayo lagu xalaaloobay ma la timid qaalad waxay tihi balaaha waan la imaaday qaala falaa baasa marka dhib malehee dawaafulwidaaca waaba lagaa cafiye waa lagu ruqseeye infiri iska bax banaanka nagu sug dawaafulwidaaca markii lasoo samey dadka raac falaqiituhu caaisha waxay leedahay laqaytuhu nabigaa la kulmay cumray ku maqnayd muscidan nabiga calayh salaam oo maka ka soo baxaya oo soo baxaya alى ahli makata muscidan calى ahli maka wa ana aniguna munhabidatun aan hoobanayo anoo soo hoobtay iyo nabigoo soo baxaya oo ana muscidatun ama maga anaa sii fulaayey wahuwa nabiguna munhabitun waa soo hoobanay tanay shaki gelis nabigoo fulaaya oo baxay iyo anigoo soo hoobanayo soo galay iyo mah aniga oo sii fulaaya iyo nabigo soo galay meeshaas isku qabanay ma soo bogteen haa markaasaa hore loo dhaqaaqay wa qaala musadad qultu waxaana laa ah, qultu laadaasi waxay ku dhacaysaa dawaafu cumradii hore maadan la imaanin miya la markaasay noqon balaa haddii la yidhaahdana ifaadii ma la timid haa waa la imaaday ma iska joogtid marka xaj iyo cumro waa isgelisay maya waxaan rabaa cumro gaara ah. markaasuu nabigu cabdiraxmaan bin eh, abubakr yuu yidhi raac taabacahu jariir can mansuur fii qowli la la buu ku waafaqay baabu man salla alcasra yowma nafri bilardax wuxuu ku saabsan yahay man sala alcasra ninkii casrka tukada yowma nafri maalinta yowmu nafriga bilabdax ku tukada yowmu nafri waa nafru thaanigi baa laga hadlaya waa maalintee yowmu nafri maalinta saddexiyo tobnaad soo ma saddexiyo tobnaadkaa la dhahaa yowmu nafri la dhahaa oo sideedaba xajka lix maalmood bu acmaasha xajka lix maalmood wey lixda maalmoodba magacyay leedahay magacyay leedahay maalinta sideedaad buu ka bilaaban magaceed yowmu tarwiya maalinta sagaalaadna yowmu carafa maalinta tobnaadna yowmu naxri yowmu naxri yowmu xaj akbar waa la dhahaa maalinta tobna maalinta koob iyo tobnaadna yowmu yowmu alqar yowmu alqar baa la dhahaa yowmu alqari dadkao dhan waxay ku sugan yihiin mina wax tacajuli oo tegi ma jir maalinta koob iyo tobnaad waa maalinta u horreysa mina la joogo yowmu alqar yowmu ru'uusna waa la dhahaa xoolihii shalay la qashaa madaxii wixi la dudwanaya yowmu alqar afar maalinta muxuu ahaa labiyo tobnaadna yowm nafru alawal baa la dhahaa yowm nafru alawal oo dad baa intii tuurtaan iska tegi kara maalinta saddexiyo tobnaadna yowm nafru thaani lixdaa maalmood wey qaala xadaana mxamed bn muhana xadaana isxaaq bnu yuusuf qala xadaana sufyaan athawri can cabdilcaziz bn rufeec qaala saaltu anas bn mali baan weydiye abaranii abirnii bishayin caqalta waxaad u kastay oad kasaysood u caqlisay can nabiyi nabiga calayh salaatu wasalamna ka soo gaadhay ayaan su-aalku weydiinay ayna sallaa xaggee ku tukaday aduhra duhurka nabiga yowma tarwiya yowma tarwiya maalinta tarwiyada sideedaadkii nabiga ma makuu ku tukada mise mina qaala bimina may minuu ku tukaday shantii salaadood minuu ku tukaday bay ka mid ahayd qultu waxaan fa ayna salla alcashra xaggee ku tukaday yowma nafri maalintuu nabiga soo guurayay yowma nafri thani saddex tobnaadkii casar xaggee ku tukaday qaala bilabdax abdax waa tae muxasab wey muxasab iyo abdax khiif bani kinaana intaba waa la yihahdaa ifcal buu raaciyey anas waxaad samaysaase kamaa yafcalu umaraa'uk madaxdaada siday samaynayaan raacuha khilaafin xadaثana cabdالmutacaali bnu طaalib qaala xadaثana ibn wahbin cabdullahi qaala akhbaranii camr bnu xaariثin أنa qتاadة xadثa عن أنس بن mالك رضي الله عنه xadثa عن النبي صل sل nabigu sل الظهر والcصر والمغرب والعشhاء salaadahaasi afarta ah ayuu tukaday waraqda raqdatan xogow hurdo ahoo aan waaga loo beryin bu bilmuxasab saxday raqada raqda hurdo weyn maaheen intii hore miska hor u yarjiifay aakhiruleelkana waa ka soo yaasay nabiga alayh salam muxasab wuxuu ku tukaday salaaddii subax maka ku tukaday xaram ku tukaday iyo masjid alxaraam uma rakiba ila albeyti fadaafa bihi waa dawaafay dawaafulwadaaci wey baabulmuxasabi muxasab buu ku saabsan yihi muxasabta waa adax khayf bina kinaanana waa la dhahaa ayna tanzilu hadan yaa rasuul markii la yidhi wuxuu yidhi manzilunaa qadan bkhayf bina kinaana qaybkuna kinaanaan degaynaa xayu taqaasabuu cala alkufri meesha quraysh ay isku dhaarsatay gaalnimada ee banu haashim iyo banilmualib lagu goodoomiyey halka ayada aheyd heshiiska uu ka soo baxay halkaasuu nabigu degay calayhi salaatu wasalaam idhaaran lishacaa'ir lislaam asagoo islaamka iyo shacaa'irtiisa muujinaya markay gaalada ay calankii gaalnimada ka muujiyeen oo islaamka ay ugu tashadeen oo nabiga calayh salaatu wasalaam daraaddii dad cunaqabateen ku sameeyeenoo majaacoyo gaajo ku dileen maanta ilaahay wuxuuna gaarsiiyey wixiioo islaamkii uu calankiisa ka babaraayo halkii buu nabiga calayh salaam degey ujeeddada iyo xikmadaasuna ka lahaa saas darteed hadalka caaisha radia allahu canha taxsiib iyo muxasab oo la dawaa sunno maaha waxaa ka xoog badan madhabu jamhuur saxaaba oo ah in muxasab in la dega ay sunno tahay nabiga calayh salaatu wasalaam iska wadadiisao ku toostay maahaanoo ma degine wuxuu u degay nabiga calayh salaam xikmadaasi ayuu u degay meeshii diinta lagu maaratay hoos loogu dhigay gaalada ay u tashanayeen weeyaan hadda kor baa loo qaaraya diintii baa la muujinaya abu nuaym qaala xadaana abu nuaym xadaana sufyaan ahawi can hishaam can abih can caaisha radi allahu canha qaalat inamaa kuna inamaa kaana manilun waxay leedahay inamaa kaana muxasab wuxuu ahaa manzilun meel yanzilhu nabiyu nabigu uu degay un liyakuuna inay noqoto asmaxaa mid u sahlan likuruujihi bixitaankiisa jidka uu ku baxaayay ku haboon tahay mooyeena ma aha meel sunnaoo nabiga uu qastay itifaaqi bay aheede maqsuud ma aheen maqsuud ma aheene itifaaqi bay aheed jaba un ku hagaagtay oo nabiga alay slam jidkiisa ku toostay bay aheed ee ma ahen meel uu qasday yani wuxuu u jeedaa bilabdax muxasab xadaana cali bn cabdillahi qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna qaala camar wuxuu yidhi sufyaanka horena waa thawri kan dambena waa ibnu cuyayna qaala camar can caطaa can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal laysa taxsiibu bishay ah, ibn cabaasaa ku raacay taxsiib iyo muxasab in la dego wax manaasigta xajka oo kamid ay kamid tahay maleh amaasha xajka kamidna inama huwa manzilu nazalahu rasuulullah nabiga degay alayhi salaatu wasalaam laakiin nabiga alayh salam khulafadiisaba waa degi jireen waa sunna in la dego ibnu cumar waa degi jiray nabigana waa sheegay xikmadii oo waa ishaaray xaggee degi markii la yidhi meeshii gaaladu ay ku dhaarteen inayna go'doomiyaan halkii baan haddana degayaabuu nabiga alayh salaam baabu nuzuuli bidii tuwa qabla an yadkhula maka intuunan maka gelin in dii tuwan la baryo waa marka hore lasii socdo marka dambe lasoo socdona muxasab baa lagu soo degi marka mina laga imaado la guuri rabo minaa ku degay nabiga alayه الsalaam dawfudaaci buu la yimid diiuwanna haddana waa soo maray diiuwantaa wadada madiina xagga madiina ayay ku taallaa oo madiina ku toosan tahay muxasabtuna waaba dhinaca kaleo xagga iyo mina ayay xigtaa marka intuu muxasab degay oo dawafudaaci soo aaday buu haddana diiuwa ka soo baxay nabiga alayh الsalaatu wasalaam laakiin markii uu garayo xagga madiina ka yimid diiuwa meesha la yihahdo ceel baa ku yaala biiro diiuwa la yidhaahdee halkaasuu nabigu degay calayh salaatu wasalaam qabla an yadkhula maka intuuna maka gelin wاnuzuul bilbadxa iyo in meesha badxa la yidhaahdo la dego allatii bidilxulayfa ku taalla ilan badxa kaloo maka ku taallaa jirta markuu maka ka noqday oo madiine say gelaayo badxuu degi jiray idaa rajaca min makata markuu maka ka soo laabto marka uu sii gelaayo makana diiuwan buu degi jiray nabiga calayh salaam xadaana ibraahim bn mundir qaal xadaana abu bamra anas bnu ciyaadin qaal xadaana muusa bnu cuqba can naafic ana bna cumara radi allahu canhuma kaana yabiitu wuxuu beri jiray bidii duwa meesha la yidhaahdo bayna haniyatayni labada karmood labada buurood meesha iska qabtaan halkaa iyadaa ayuu degey uma yadkhulu wuxuu ka geli jiray min ahaniyati alatii biaclaa maka midda koraysa ee aclaa maka ka imaata maka korkeeda ka imaata ee haniyat lculya la yidhaahdo magaceeda maxay ahayd ya kada kada bay ahayd ta kalena ku dabeed biaclaa maka wakaana idaa qadima maka markuu maka gelay xaajan isagoo xajinaayo ow muctamaran ah cumraysanaayo lam yunik naaqatu cabdullahi bn cumar hashiisa muuna fadhiisan jirin ilaa cinda baabi lmasjidi intuu diiduwanta baryudeen hashaa wuxuu fadhiisan jiray masaajidka agtiis kadib uu uma yadkhulu geli jiray masaajidka fayaati rukna wuxuu u imaan jiray rukniga alaswad xajaraasidka ayuu u imaan jiray dawaafka xajaraasidku ka bilaabanaya fayabda'u bihi markaasuu ka bilaabi jiray dawaafka uma yaduufu sabca toddoba jeer buu kacbada ku dawaafi jiray ku wareegi jiray alaaa saddexda hore sacya waa ordi jiray wa arbacan afarta hor dambana mashan waa iska socon jiray uma yansarifu markaasuu gadoomi jiray oo fa yusalii racat sajdatayn laba ragcadood oo ragcatayo dawaaf la yihahdo ayuu tukaday uma yanطaliqu waa tegey qabla an yarjica intuuna ku laaban ilaa manzilihi meeshuu ka deganaa maka ayuu wuxuu aaday safa iyo marwa fayaduufu bayna asafa walmarwa ayuu dawaafay wa kaana idaa sadara can اlxaji markuu xajka ka guuro ka gadoomo aw ilcumrati cumrada uu ka fulo anaakha wuxuu fadhiisan jiray cabdulahi bin cumar bilbadxaa togii dilxulayfa allatii bidilxulayfa ku yaalay togii dilxulayfa ayuu degi jiray allatii kaana nabiyu sal slam yuniiku biha uu heshiisa fadhiisan jiray o degi jiray marka sii socodkana dii tuwan soo noqodkana badxaa dilxulayfa xadaana cabdulahi bin cabdilwahaab athaqafi qaala xadaana khaalid binu xaari qaala wuxuu yihi suila cubaydullah ayaa waxaa la weydiiyey can ilmuxasab ka waran baa lilmuxasab oo la dego abdax meesha la yidhaahdo faxadaanaa cubaydulaahi wuxuu naga warramay can naafic qaala naafic wuxuu yidhi nazla bihaa rasuulu llah nabigaa degay calayhi salaatu wasalaam wa cumarun waa degay wa ibnu cumarna waa degay wa can naafic waxaa laga wariyay ana ibna cumar radia allahu canhuma kaana yusallii bihaa inuu muxasab ku tukan jiray yacni muxasab buu ku tukan jiray aduhura duhurka markuu dhagaxa tuurto jamratulcaqaba iyo wustaa iyo dunya soo tuurto maalinta saddexiyo tobnaadka duhurka mina kuma tukanine muxasab buu ku tukaday aduhura duhurkii walcasr casrka ka dambeeyey axsibu qaala walmaqriba maqribka waa ku tukaday qaala khaalid laa ashuku ma sheekaysni fi cishaai cishaha inuu ku tukaday subaxase wuxuu ku tukaday masjidulxaraam masjida ku tukaday wayahjacu waa saaxan jiray hajcatan xoogow yar saaxasho yar ayuu saxday nabiga calayh salaam kadib buu deena suxuurta soo kacay wayadkuru dalika can nabiy sala allah alay wasalam ibnu cumar way waxaa samaynaya nabiguu ka sheegay calayhi salaam inuu saa yeelay sala allahu alayh waaalih wasalam baabu man nazla bidi duwan idaa rajaca min maka marka maka laga soo noqonayo diiuwantii markii hore lasii gelaayey maka diiuwan buu nabigu degey soo guuriddana ma la degi haa buu leeh muxasab buu marka hore ku soo degey markaasuu diiuwan haddana soo maray waa iska soo horjeeda oo bisi isku yihin kadib nabiga alay sl wafudaaci buu la yimid waa soo guuray ama ma aheda wafudaac kadib buu nabigu diiuwan soo maray waa jidka madiinu ku yaallaaye bal nazla bidiiuwan idaa rajaca min maka markuu maka ka soo guuraayo markuu sii gelaaya la ogaa oo diiuwan buu degi jiray soo guuriddana ma la degi saasuu ka wadaa qaala waqaala muxamed binu ciisa wuxuu yidhi xaddaana xamaad can ayuub can naafic an ibni cumar radi allahu canhuma annahu kaana idaa aqbala baata wuxuu beri jiray bidii duwar markuu maka sii gelayo xataa idaa asbaxa markuu waa beriisto yudakhala geli jiray masjid alxaraam oo kacbada dawaafkeeda bilaabi jiray ibnu cumar wa idaa nafara marka uu soo guurana mara bidiiduwan buu soo mari jiray muxasab buu marka hore kusoo degey kadib deena markii lasoo dawaafo kacbada bidiiduwan jidkeedii ayuu kusoo dhici jiray wa baata biha waa beri jiray buu leeya ibnu cumar xataa yusbixa ilahu ka waa beriisto markaa inuu intuu habeenkii kasoo gubxa muxasab uu diiduban waaba ugu baryey ayay riwaayadan kuya caddaynaysaa wa kaana yadkur wuxuuna sheegi jiray ana nabi sal slam kaana yafcalu dalik inuu saa yeeli jiray sida laakiin caanka ee mashhuurka waxay ahayd nabigu muxasab baa ugu dambaysay meeluu degay markuu muxasab suxuurta uu joogo ka soo kacay kacbadii buu dawaafay wadaaci salaadda subax buu tukaday kadibna toos buu usoo guuray rasuulka calayh salam meel dambe ma degin ah, marka ibn cumar se radi allahu canhu diiduwan buu beri jiray baabu tijaara ayaama almawsimi walbayci fi aswaaq aljaahiliya wuxuu ku saabsan yahay inta sraacinayna israacine eh, baabu wuxuu ku saabsan yaha tijaara ayaama almawsim maalmaha acmaasha xajka lagu jiro iyo mawsimka amaakinta iyo manaasigta xajka camalka xajka in la iska tijaaraysan karo walbeeci waxna la gadi karo fii aswaaqi aljaahiliya jaahiliyada aswaaqdoodii hore ay ku beec mushtari jireen haddii islaamka imaada waa jaahiliye oo lama becsharaysan karo la dhihi mahaye becsharo waa ku bannaanta maqsuud maaha oo umaad qasti inaad becsharo aado xaj iyo cumre iyo cibaadada u tagtay laakiin amaashaa xajka ee ku dhex jirto waxna waad gadan karta waxna waad iska gadi kartaa xadaana cuثmaan bn اlhaytm akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik qaala camr bnu dinaar wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas radi allahu canhuma kaana dulmajaaz meesha dulmajaaz la yidhaahdo waxay ahaan jirtay wa cukaad cukaad meesha la yidhaahdo matjara naasi dadka meelay ku beecsharaystaan fi ljaahiliyati suuqaq laiskugu imaado mawaasimta iyo xiliyaha laiskugu imaado waad artay meelaha qaar arbacadoo kale waa artay suuqa suuqa arbaca la dhahaa marka xajka markii la imaado dadku soo imaadaan yaa badeecadoo dhan laiskugu geyn jiray shucarada iyo gabyaaguna iskuu tegi jireen halkaasaa laisku muujin jiray falama jaa alislaamu islaamkii markuu yimid kaanahum dadkii waayoo karihuu nacay dalika ficilkaas suuqiisu cukaad iyo majaaz wuxu dhan waa la xidhayo waa laga soo istaagay xataa nazalad waxaa soo degtay laysa calaykum junaaxun wax dembiga korkiinna ma aha an tabtaquu inaad alabtaan fadlan min rabbikum rabbigiin fadligiisa iyo dheeraadkiisa iyo tijaarada iyo beeciya shirihi waa inii bannaan yahay fii mawaasim اlxaji xajka acmaashiisa iyo manaasigtiisa iyo shaqadiisa intay ku jirtaan becshara waa inii furanta saasuu ilahi subxaana wa tacala yiri fii mawaasim اlxaji waa qira qira shaad ibnu cabaas ayaa ku daray radi allahu canhu baab اlidlaaji min almuxasab meesha la yihahda muxasab in laga soo guuro haddii markaad mino ka imaatay oo nabiga jamaraadka uu soo tuurtay saddexiy tobnaadkii yowm nafru thaani muxasab waa ka yimid oo duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishii ku tukaday salaada subax intaan la gaarin baa laga soo guuri idlaajku min adulja waa laga soo guuranaya laga soo guuranaya oo suxuurta baa xilligaas laga soo kici akhiruleylka xadaثana cumar bnu xafs qaala xadaثana abi xafs bnu khiyaaf qaala xadaثana acmad sulayman bn mihraan qaala xadaثani ibrahim bnu yaziid anakhaci can aswad bnu yaziid can caaisha radi allahu canha qaalat xaadat safiyatu safiya bintu xuyayy baa xayshay laylat nafri nafriga waa nafru haanigi wey saddexiyo tobnaadkii la guuri rabe o dawaalfidaaci uu dhiman yahay bay xayd xayd ku dhacay caada ku dhacday faqaalad waxay tihi maa uraanii isma arka ilaa xaabisatku waa ina abisay inaa ina xabisay baa ii muuqata widaacan ay moodaysaa in lagu xabisi doono loo sugi doono qaala nabiyu nabigaa wuxuu yidhi caqraa xalqa aaafad yowma naxri maalintii yowmu naxrigii dawaafkii rukniga ah ee waajibka ahaa ee arkaanta ka midka aha rukniga ahaa waajib iyo rukni marka laga hadlaayo xajka way kala duwan yihiin ruknigii ma la imaatay qiila nacam haa baa layidhi qaala fandirii marka iska tag iska baxdaa dhib malehe qaala abu cabdillahi albukhaari wazaadanii muxamed wuxuu ii ziyaadiyey maxamedka waa maxamed binu salaam sheekhiisii weeyaane zaadanii muxamed wuxuu ii ziyaadiyey qaala xadaanaa muxaadir muxaadir ibn muwadic muxaadir ibn اlmuwadic اlhamadani qaala xadaanaa acmash can ibraahim can aswad aswad ibnu yaziid waa mutaabaca marka riwaayada muxaadir waa saduuq lahu awhaam buu kuleeyahay imaamu xaafid ibn xajar saduuqun lahu awhaam mutaabaca loo keenay can aswad ibn yaziidin can caaisha radi allahu canha qaalat kharajnaa maca rasuuli اlah nabiga alayh salaam maciisaan baxnin laa nadkuru ila اlxaj annagoon waxaan xaj ku dhawaaqayni falamaa qadimnaa markaan maka imaanay amaranaa wuxuuna amray an naxila inaan xalaalowno oon cumro aarata u bedelashay kali cumradaasna kusii xalaalownay ilaa laga gaaro yowmu falamaa kaanat leylatu nafri markii la gaaray habeenkii saddexiy tobnaadka xaadad safiyatu bintu xuyay baa xayshay faqaala nabiyu sal l slam ba wuxuu yidhi xalqaha caqra xalqi waa timaha caqriguna waa boqnaha qaarkood waxay yidhahdeen min alcaqri caqriga waxaa loola jeeda cuqmiga hadhalin oo kale wey waxay ahaataba habaar loolama jeede maa uraaha ilaa xaabisatku maa uraaha ilaa xaabisatku wayna xabisi rabtaa saasaan u arkaa ma dhicin laakiin gabadhu dawaafkii ifaadaha way la timid uma qaal kunti ma aheed akunti dufti yowma anaxri maalinta tobnaadka ee dawaafulifaadihii ma dawaaftay ruknigii qaalat nacam haa qaala fanfiirii marka iska soco qultu yaa rasuula allah inii lam akun xalaltu ma xalaaloobin ah, inii lamaa kun xalaltu caaisho wey caaisha waxay tidhi cumradaydii hore aniga kuma xalaaloobin sidaas darteed cumro cusub oo aan camalkeedii dhammaystirtaan rabaa qaala faactamirii min atanciim orod tanciim ka soo cumrayso waa soo marray xadiidka in badan fakharaja macahaa waxaa maceeda baxayoo raacay oo maxram u noqday oo u weelyeelay habeen weeye akhuuha walaalkeed cabdiraxmaan falaqiyanaahu waxay leedahay nabiga calayh salaam baan la kulanay ah, mudalijan asagoo guura ah asagoo intuu habeenkii yar saaxday muxasab aakhiruleelka soo guuray oo dawaafka u soo socdo iyo annagoo soo begnay cumradii baan iska hor imaanay faqaala wuxuu yidhi mawcidiki makaana kada wa kada meel hebel baan nagu sugaysaa halkaa aan iskugu imaano buu nabigu yidhi sala allahu aleh wasalam marka shaahidka waxaa weeyaan mudalijan intaa dambuu musanifka u keenay baabka baabulidlaaji min almuxasab wallahu aclamu billahi towfiq sala allah waslama ala nabiyina moxamed